alxamdu lilaah rab alcaalamiin w sala allahu cala muxamedi wcala aali muxamed wa salama tasliima kasiira waxaynu ku soo jiray kitaabkii ictiqaadu ibn abi zayd alkhayrawaani raximah ullah waxaa inoogu dembeeyey mowduuca ku saabsan tafdiilka saxaabada la kala fadilaayo asxaabta nebiga sala allahu aleyh wasalam waxaa ugu fadli badan abuu bakar waxaa ku xiga cumar waxaa ku xiga cusmaan waxaa ku xiga cali qowl odhanaya cusmaan iyo cali ha laga gaabsado in la kala fadilo oo iyaga waxba yaan laga sheegin oo yidhaahdo waxaa ku xiga cusmaan iyo cala ku xiga tafdiilka la kala fadilayo iyagana ha laga gaabsado ha laga tawaqufo qowlka caynkaasa waxaa laga soo naqliyey imaam maalik waxaa kaloo la sheegaa qolyo fadilay cali oo yidhi cala ka fadli badan cusmaan imaam maalik ra'yigaa ku saabsan tafdiilka cusmaan iyo cali uu kala fadilayo inuu ka gaabsaday qowl kaluu leeyahay oo waafaqsan sida jumhuurka culammadu ay mareen oo ah inuu cusmaan ka fadli badan yahay cali calina martabada afraad yahay sidaasaana saxiixa jamaahiiru ahli sunnana waa siday yidhaahdeen khilaaf yar baa dhex galay laakiin markii dambe waa siday ku ijmaaceen bal culammada qaarkood waxay dhahen ijmaacii saxaabada hore ugu sugnaa in abubakar ugu fadli badan yahay cumarna ku xigo cusmaanna ku xigana waxaa loo hayaa axaadiis taqriirkii nebiga ah calayhi salaatu wasalaam cabdullaahi bni cumar wuxuu yidhi kunna nukhayiru bayna annaasi fii zamani nabiy sala allahu alayh wasalam fanukhayiru aba bakrin suma cumara suma cusmaana bna cafaan radia allahu canhum bukhaari baa saxiixiisa ku soo wariyey raqamka xadiisku waa saddex kun lix boqol shan iyo konton cabdullaahi bni cumar wuxuu yidhi waxaannu kala fadili jirnay dadkaanu kala fadili jirnay bimacnaa saxaabada annaas wuxuu uga jeedaa saxaabada wakhtigii nebiga calayhi salaatu wasalaam baanu kala fadili jirro waxaanu khayr badnaysiin jirnay bimacnaa ku sheegi jirnay isagu inuu khayr badan yahay oo afdal yahay abubakar kadibna cumar kadibna cusmaan bni cafaan marka cusmaan martabadda saddexaad inuu ku sugan yahay baa xadiisku tilmaamayaa sidaana waxay sheegi jireen wakhtigii nebiga calayhi salaatu wasalaam marka waxay noqonaysaa taqriir nebigu u sugay oo aanu ku inkirin waayo wixii zamanka nebiga dhaca ama saxaabadu wakhtigaa ay yidhaahdeen oo lagu inkiri waayo waxaa laga soo qaadaa inay tahay xujo inay tahay oo waa taqriir bay noqonaysaa taqriir xukmi walow yaan markaa ayna kuba caddaanba xadiiska in nebigu taalacday ama ogaadaybi waxay noqonaysaa taqriir bay noqonaysaayo macna taqriir bay yeelanaysa waayo dee ilaahay baa caddayn lahaa haddii shaygaasi qalad yahay saxaabadu waatay odhan jire kunna naczilu waalqur'aanu yanzil xadiis kale riwaayo kaloo xadiiskaa ka mida can ibni cumara qaala kuna fii zamani اnabiy sala allahu alayh wasalam laa nucadilu biabi bakrin axada uma cumara uma cusmaana uma natruku asxaaba anabiyi sala allahu alayh wasalam fala nufaadilu baynahum bukhaari baa soo wariyey waa riwaayo kaloo xadiiskaasi leeyihi wakhtigii nebigaannu ahaan jiray qaar marka abubakar cidnaba aan la simin abubakar kadibna aan cumar cidnaba la simin cumar kadibna aanaan cusmaan cidnaba la simin ayaan wakhtigii nebiga ahayn buu yidhi intaa dabadeedna saxaabada nebiga sala allahu aleyh wasalam waa iska dayn jiroo maanu kala fadili jirin inta kale markaannu abubakar fadillo cumar ku xigsiinno cusmaan ku xigsiinno inta kale tafdiilka aannu kala fadilayno waa ka gaabsan jirray bukhaari baa isagana soo wariyey raqamkiisu waa saddex kun lix boqol sagaashan iyo toddoba xadiis kaloo ibnu cumar ah waxaa buu sheegayaa inuu nebiga warkaasi gaadhay isla mawduucan baanu ku saabsanyey can ibni cumara qaala kunna nataxadasu cala cahdi rasuuli illahi sala allahu aleyh wasalam ana khayra hadihi alummati bacda nabiyiha abubakrin wa cumaru wa cusmaanu fayablugu dalika anabiya sala allahu aleyh wasalam falaa yunkiruh wuxuu uhi waxaannu ku sheekaysan jirray ummaddan inuu ugu khayr badan yahay nebiga dabadii abubakar iyo cumar iyo cusmaan inay ugu khayr badan yihiin warkaasina nebiga intuu gaadho ayaanu nebigu diidi jirin ibnu abi caasim baa ku soo wariyey sunna kitaabkiisa assunna ayuu ku soo wariyey albaanina wuxu uhi waa saxiix maxamed xataa cali laftiisaa laga hayaa inuu cusmaan yacni markaa fadilay oo yidhi cuhmaan baa fadli badan aahaar yacni marka laga soo warinaayo mutacadida oo cusmaan sheegaysa ayaa jirta yacni markaa cali laftiisa ku sheegaayo bal yacni aad iyo aad baa aasaarta laga soo warinaya u badan tahay horta abuubakar iyo cumar aasaarta uu ku sheegay eh, cali inay fadli badan yihin oo isaga ka fadli badan yihiin way badan yihiin can muxamed ibni xanafiya qaala qultu liabi ayu nnaasi khayrun bacda rasuuli illahi sala allahu aleyh wasalam inanka moxamed la yidhaahdo oo gabadhii reer bani xaniife ahayd ay u dhashay waa maxamed ibnu caliyin weeyaane laakiin wuxuu ku caanbaxay maxamed ibnuxanafiya hooyadii baa loo nisbeeyey waa ina caliye eh bahdii faadumaanu ahayna bah kale weeyaan qaala qultu liabii aabbahay cali waxaan ku idhi ayu nnaasi khayrun bacda rasuuli illahi sala allahu aleyh wasalam dadkay ugu khayr badan rasuulka dabadii qaala abubakrin bakrin qultu uma man yaa ku xigaan ku idhi qaala suma cumar cumar baa ku xiga wa khashiitu an yaquula cusmaan waxaan ka baqay inuu yidhaha cusmaan baa ku sii xiga qultu suma anta dabeed waxaan ku idhi adaa ku xiga dabeed soo maaha qaala maa ana ilaa rajulun min almuslimiin anigu nin muslimiinta ka miduun baan ahay bukhaari baa saxiixa ku soo wariyey marka tafdiilka abubakar iyo cumar waa cad yahay adillo badan baana laga deliishadaa abuubakar iyo cumar inay markaa iyagu ay markaa fadli badan yihiin oo dadka kale ay ka fadli badan yihiin abuubakarna ugu sii fadli badan yihin nebigu calayhi salaatu wasalaam xadiiska saxiixa mar buu wuxuuhi baqaratun takallamat sac hadlay markaasay dadkii yaabeen oo yidhahay subxaana allah markaasaa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam ana uuminu bidalika wa abuu wa cumar anigu sidaa waa rumaynaya abubakar iyo cumarna waa rumaynayaan xadiiskuna saxiixuu ku sugan yahy waxay tilmaamaysaa fadliga abubakar iyo cumar ta kale abubakar inuu ka sii khayr badan yahay cumar laftiisa axaadiis kala caddaynaysa xadiiska bukhaariga waxa dhacday abubakar iyo cumar ayaa markaa hadal dhex maray dabeedna markaysa markaa eh, hadalkiibaa ka duulay dabeedna adigu calaa kulli xaal cumar waa ka cadhooday abubakar dabeedna wuxuu abubakar wuxuu doonay cumar inuu maslixo uu yidhahdo icafi oo markiisa markaa dabeedna uu maslixo dabeedna cumarna waa ka diiday cumar markuu ka diiday ayuu nebiga u yimi calayhi salaatu wasalaam abubakar baa u imanaya qisadii buu u sheegay in yar dabadeed baa cumar ka daba yimi isagoo abubakar doonaya oo gurigiisii tegey markaasuu ka waayey markaasuu haddana markaysa markaa ka daba yimi oo xagga nebiga soo qabtay markaasuu ugu yimi isagoo nebiga la jooga calayhi salaatu wasalaam nebiga markuu abuubakar u sheegay qisadii abubakar iyo cumar insaasi dhex martay cumarna sidaa yidhi oo uu diiday marka waxa weeye maslaxaddii u yaro maslaxay waa cadhooday nebigu calayhi salaatu wasalaam wejigiisuna waa isbeddeley dabeedna wuxuu yidhi ina allaha bacasanii ilaykum faqultum kadabta wa qaala abu bakrin sadaq wa waasaanii binafsii wa maalih fahal antum taariku liya saaxibii fahal antum taariku liya saaxibii laba goor buu yidhi fama uudiya bacdaha bukhaari baa saxiixa ku soo wariyey raqamka xadiiska waa saddex kun lix boqol lixdan iyo kow wuxuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam isagoo wejigiisana cara ka muuqato ayuu yidhi ilaahay waa ii soo kiin diray markaasaa waxay igu tidhaahdeen been baad sheegtay abuubakarna wuxuu igu yidhi run baad sheegtay waana ila naf qaybsaday oo naftiisa iyo maalkiisaba waa ila naf qaybsaday wa waasaanii binafsii wa maali saaxibkayga ma ii daynaysaan fahal antum taarikuu lii saaxibii laba goor buu ku celiyey yacnii cumar iyo saxaabada kaleba waa lala hadlayaa saaxibkayga abubakara ah, ma ii daynaysaan baa macnuu dhacayaa maalintaa dabadeed dib looma dhibaatay marka waxay ku tusinaysaa fadliga abubakar ayay ku tusinaysaa ta kale waxay ku tusinaysaa inuu yahay awalu naasi iimaanan dadka inuu ugu horreeyey xagga iimaanka birasuuli sala allahu aleyh wasalam rasuulka uu rumeeyey culammadu ijmaac bay soo naqliyeen saxaabadu inay saa u kala fadli badan yihiin bayhaqi wuxuu ka soo raray shaafici inuu yidhi ajmaca asaxaabatu wa atbaacuhum cala afdaliyati abi bakrin suma cumara suma cusmaana suma caliy saxaabadii waxay ku ijmaaceen calaa afdaliyati abi bakrin suma cumara suma cusmaana suma caliyin inuu abubakar ugu fadli badan yahay cumar ku xigo cusmaan ku xigo cali ku xigo saasay saxaabadiiyo atbaacdooduba ku ijmaaceen shaafici buu ka soo naqliyey bayhaqi daara qudni wuxuu yidhi cusmaanu afdalu min caliyin biitifaaqi jamaacati asxaabi rasuuli illahi sala allahu aleyh wasalam hada qowlu ahli sunna daara qudni baa odhanaya su'aalaat sulami ayuu ku odhanaya lidaara qudni wuxuu uhi cusmaan cali waa ka fadli badan yahay saxaabada rasuulka jamaacadoodu siday ku ijmaacsanaayeen isku waafaqsanaayeen waana qowlka ahlusunna sufyaan athawri reer kuufa ra'yiga ay qabeen oo ku saabsan in laga gaabsado ama laga tawaqufo amaba cali la fadilo ayuu wakhtigii hore u iishay laakiin markii dambe waa ka taraajucay sida imaam maalik ba loo soo naqliyay inuu ka noqday oo sufyaan athawri wuxuu markii dambe fadilay cusmaan buu ka fadilay cali oo cusmaan baa fadli badan buu yidhi cali martabadda afraad buu ka dhigay bal wuxuu yidhi sufyaan athawri man qadama caliya calaa cusmaana radia allaahu canhu faqad asra cala snay cashara alfin qubida rasuulu llaahi sala allahu alayh wasalam wa canhum raadin aladiina ajmacuu calaa baycati cusmaan ruuxa cali ka hormariya cusmaan ka fadila wuxuu xaqiray laba iyo toban kun oo saxaabo ah oo rasuulka sala allahu alayh wasalam oo rasuulka la oofsaday iyadoo uu rasuulku raalli ka yahay ayuu xaqiroo yasay oo yidhi qalad bay sameeyeen kuwaasoo ku ijmaacay baycada cusmaan cusmaanna markaa hormariyey khatiib albaqdaadi baa taariikhu bakhdaad ku soo wariyey sanadkiisana waa saxiix buu odhanaya xaafid ibnu xajar isaabadu ku odhanayaa sakhaawina wuxuu ku odhanaya fatxulmuqiiska calaa kulli xaal sidani waa sida waxaweye muqararka ah ahlusunna waljamaaca arrinka ahlu sunnana sidaasuu ku istiqraaray sida marka waxa weeye culamo badani ay tilmaameen in abubakar uu fadli badan yahay cumar ku xigo cusmaan ku xigo cali ku xigo uma baqiyat lcashara intaa dabaed waxaa ku soo xigaa tobanka intii ka baaqiga ahayd lixdii kale wa sacd ibn abi waqaas iyo cabdiraxmaan ibni cawf iyo abu cubaydata caamir ibnu jaraax iyo zubayr ibnu cawaam iyo saciid ibnu zayd ibnu camr ibni nufayl iyo talxatu bnu cubaydillaah lixdaasaa ku sii xiga lixdaa iyaga lama kala fadilaayo waa laga gaabsanayaa siday u kala fadli badan yihiin naqli uma hayno ahlu sunnuhu lixda tamaamu alcashara ee tobanka dhammaystiraya afarta khulafada marka laga yimaado tafdiilka dhexdooda la kala fadilayo waa laga gaabsanaya oo sacad baa ka fadli badan kuwa kale iyo abu cubaydata camr ibnu jaraax baa ka fadli badan shanta kale ka fadli badan la odhan maayo waa laga gaabsanay lixdaasaa ku xiga saxaabada nebiga waxaa ugu khayr badan tobanka alcasharatu almubasharuuna biljanna tobankana afarta khulafadaa ugu khayr badan afarta khulafaduna siday u kala horreeyeen oo khilaafada ugu kala horreeyeen bay u kala fadli badnaayeen kadib tobanka casharatu lmubasharuuna biljanna marka laga tago waxaa ku xiga ahlu badrin ayaa ku xiga uma ahlu badrin min almuhaajiriin ahlu badri baa ku xiga reer beder oo min almuhaajiriina muhaajiriinta ka mida uma min alansaar dabeedna reer beder oo ansaarta ka mida ku xiga muhaajiriinta iyo ansaarta waxaa fadli badan muhaajiriinta min xaysu aljumla wa min jamiici asxaabihi iyo walafdaliyatu fadli badnaanshuhu min jamiici asxaabihi saxaabada nebiga sala allahu alay wasalam dhammaantood xaggooda uu ka ahaatay afdalyada ka ahaatay E, calaa qadri alhijrati walsaabiqati walfadiila waxay ku sugan tahay qadarka kolba hijrada ay hijradeedu tahay iyo dheeraynta islaamnimada u soo dheereeyeen qadarkay tahay iyo fadiiladooda ay fadli ku sifaysnaayeen siday tahay bay ku xidhantahy wa kullu man saxibahu ku kastoo nebiga calayhi salaatu wasalaam la saaxiibay walow saacatan haba noqoto intuu la saaxibay qadar saacada haba noqotoba in yar oo wakhti ah aw ra'aahu ama aragtay nebiga calayhi salaatu wasalaam walow maratan kulay mar qura aragtayba fahuwa bidalika afdalu min afdali taabiciin fa huwa markaa kaa nebiga la saaxiibay walow qadarka uu la saaxiibaya haba yaraatabe bidaalika taa sababteeda afdalu waa ka fadli badan yahay min afdali taabiciin taabiciinta cidda ugu fadliga badan buu kasii fadli badan yahay taabiciinta cidda yani markaa ugu fadliga badan ayuu kasii fadli badan yahay tacliiqa hoose hadalka waasitiyada laga soo naqlinaayo wuxuu tilmaamayaa inay ahlu sunna qirayaan sida naqligu ku tawaaturay oo yacni markaa amiirulmu'miniin cali bn abi taalib si mutawaatiroo fara badan uga soo arooray iyo khayrkiiba in ummaddan ugu khayr badan yahay nebiga dabadii abubakar cumarna ku xigo cusmaan uu ku saddex yahay calina uu afar markaa ku yahay oo lagu afraynaayo sida aasaarta ku timid sidaasanay saxaabadu ku ijmaaceen baycada cusmaan in la hormariyo oo awalan lala baayactamo bacda cumara cuhmaan oo cali laga qadimo cusmaan la qadimo la hormariyo iyadoo ahlu sunnaha qaarkood ay markaa waxa weeye isku khilaafeen cuhmaan iyo cali keebaa la fadilaya oo qaar cuhmaan fadileen qaarna waxa weeye markaa ay cali markaa qadimeen hormariyeen qaarna ay ka tawaqufeen laakiin akhiiran wuxuu odhanayaa laakiin istaqara amru ahli sunnati cala taqdiimi cusmaan ha yeeshe arrinkii ahlu sunna markii dambe wuxuu ku istiqraaray in cusmaan la hormarinayo la fadilaayo marka masale tafdiil iyo masale khilaafuu kala sheega tafdiilka ciddii khilaafta laguma tadliilinaya buu yidhi laakiin khilaafada sugto oo khilaafadii cusmaan saxiixay ahayd laakiin calaa ka fadli badnaa haddii la yidhaahdo laguma tadliilinayo laguma baadi xukminayo oo usuushii lagu baadiyeynayo qofka markaa ma soo gelaysa laakiin hadduu khilaafada khilaafo uu yidhahdo khilaafadii cusmaan ma asixin ya hadduu sidaa yidhaahdo waa lagu baadi xukminaya waxay ku tusinaysaa masaa'isha lagu baadi xukminaya masaa'il yacni markaa maxsuuroo kooban inay ahayd dadka qaar baa yidhaahda sideed masale keliya qofka lagu tabdiiciya qowl baatila weeye qolkooda caynkaas culammaduna waxay qabaan maaha baarbaya dhowr masalo keliya qofka lagu tabdiicinaya sax maaha ashyaada qofka lagu gaalaysiiyaa waa fara badan yihiin yacni markaa waxa weeyaan yacni masaa'il badan baa qofka lagu gaalaysiiyaa sidaa masaa'il badan qofka loogu gaalaysiiyo ayaa masaa'il badanna markaysaga markaa lagu tadliiliyaa lagu baadiyeeyaa ama lagu bidceeya marka iminka masalada khilaafada hadduu inkiro waa lagu tadliilinaya buu sheikhu tilmaamay laakin almasalata alatii yudallalu lmukhaalifu fiiha hiya masalat lkhilaafa sheekhu wuxuu inoo tilmaamayaa raximahullah marka laga yimaado afarta khulafada ah baqiyat alcashara ku xiga tobanka jannada loogu bishaareeya alcasharatu almubasharuuna biljanna kulluhum waa min almuhaajiriin waxayna ka mid tahay waxyaalaha caddaynaya fadliga muhaajiriintu ansaarta ka fadli badan yihiin min xaysu aljumla waayo tobanka alcasharatu almubasharuuna biljanna waa kulluhum min almuhaajiriin muhaajiriintay ka mid yihiin dhammaantood oo muhaajiriintu nusradii iyo hijradaba waa kulansadeen nusradana waa la wadaagaan muhaajiriinta hijradana waa dheeryihiin marka iyagaa afdal dabeed reer beder baa uu kala qaaday haddaba reer beder kuwooda muhaajiriintaa ku sii xiga xagga fadliga dabeedna eh, reer beder kuwooda ansaarta ah ku sii xiga marka reer beder laga yimaadana yacnii asxaabu baycati ridwaan baa ku xiga sulxulxudaybiya kuwii baycada nebiga la galay ayaa ku xiga haddaba fadilaadda la kala fadilaayo saxaabada nebiga sala allahu aleyh wasalam waxay ku xidhan tahay qadarka hijrada iyo saabiqada islaamka loo soo dheereeyey iyo fadiilada ila saxaabada qaarkood baa fadaa'il khaasa leh marka umuurahaasay ku kala fadli badantay sida islaamka loogu soo kala dheereeyeyna waa loo kala fadli badan yahy cid kastoo nebiga la saaxiibtay walow qadar yarba ha noqotee wuxuu noqonayaa mid taabiciinta ka fadli badan mas'ala jirta culammadu ay ka warramaan saxaabada fadligooda cid ka dambaysay ma gaadhi kartaa oo taabiciinta ka midi masalan jamaahiirta culammadu waxay yidhaahdeen cid kasta oo nebiga calayhi salaatu wasalaam la saaxiibtay ama aragtay ama la kulantay iyadoo ay rumaysan tahay ciddaasi cid ka dambaysooo nebiga aan arkin oo la kulmini marnaba fadligooda ma gaadhi karaan marnaba fadligooda ma gaadhi karaan yaa mar baa lagu yidhi imaam axmed ibnu xambal mucaawiye iyo cumar ibnu cabdilcasiis kee fadli badan cumar ibnu cabdilcasiisna wuxuu ahaa imaam dee a'immadii ka mida oo yacni markaa waxa weeye khaliife cadli ah oo raashid ah ayuu ahaa oo cilmi badan oo cibaado badan khayr badanna ku xasilay gacmihiis ayuu ahaa markaasaa wuxuu yidhi yacni mucaawiye nebiga la jidhkiisa calayhi salaatu wasalaam boodh markaas sankiisa galay isagoo nebiga weheliya oo maciisa ah oo daafacaya oo la dagaal gelaya baa cumar bin cabdilcasiis ka khayr badan buuri marka fadliga saxaabada lama gaadhi karo culammadu way isla ogol yihiin saxaabadii saabiqiinta ahaa fadligooda cid ka dambaysa inaynay gaadhi karin waa itifaaqyada laakiin saabiqiinta marka laga yimaado saxaabadii waayadii dambe islaamay ama xajatulwadaac nebiga la kulmay ee nebiga arkay iimaankiina ku sugnaaday iyo islaamnimadii cid ka dambaysay fadligooda ma gaari kartaa mise ma gaari karto taa khilaaf yar baa galay jamaahiirta culammadu waxay yidhaahdeen ma gaari karto cid ka dambaysay ma gaari karto wa in kaana min afdal taabiciin walow afdalu taabiciin baa ha ka mid ahaaday ibnu cabdilbar baa wuxuu yidhi haddaanu saabiqiinta saxaabigaasi aanu ahayn ee saxaabadii dambe uu ka mid yahay waa dhici kartaa cid ka dambaysay fadligiisa inay gaadho waa suuroobi kartaa ama ay ka fadli badnaato waxaan u daliishaday xadiiskii tilmaamayey ina min waraa'ikum ayaaman lisaabiri fiihinna ajru khamsiina minkum waxaa idinka dambeeya maalmo ka sabre ay u sugan tahay ajarka konton idinka mid a ah. qaaluu awa minhum ma konton iyaga ka midaba ah bal minkum maya kuntan idinka mida wiiyi liannakum tajiduuna cala alxaqi acwaanan walaa yajiduuna cala alxaqi acwaana waayo xaqa wax ku kaalmeeyaa helaysaan laakiin iyagu xaqa wax ku kaalmeeye heli maayaan xadiiskaasoo culammada qaarkood ay quweeyeen albaanina uu ka mid yahay culammada quwaysay uu u daliishaday inay dhici karto ciddii saabiqiinta aan ahayn in fadligooda la gaari karo ama laga fadli badnaan karo cid ka dambaysa ay ka fadli badnaan karto laakiin jamaahiirta culammadu waxay yidhaahdeen xadiiskaasi daliilu maaha gaayatu maa fil amri xadiiskaasi tilmaamaya waxa weeye khaslo mucayanaa in lagaga fadli badnaan karo ee tafdiil mutlaqa faa'iideyn maayo ee wuxuu faa'iideynayaa waxay tahay khasladaa ku saabsan inkaarulmunkarka ay samaynayaan ee munkarka ay inkirayaan diinkana ku sabrayaan shucbadaa wax ku kaalmeeya inaynay helaynin idinkuna aa helaysaan wax idinku kaalmeeya markaa shucbadaasay idinkaga khayr badan yihiin laakiin itlaaqan bay idinka khayr badan yihiin muraadku maaha waxaa jirta qaacido culammadu ay sheegaan altafdiilu almuqayadu laa yastalzimu tafdiila almutlaq tafdiilka muqayadka oo shay mucayana cid lagu fadilaa ama khaslo iyo wax la mida lagu fadilaa manqabo laa ystalzimu tafdiil almulaq tafdiil mulaqa laasimsan maayo tafdiil mulaqa ma laasimsanaayo masaladana wakhtiyo kale ayaynu tafsiilno ka hadallay wakhtiga aynugu yareen masalan dee waxa weeye iminka nebiyada waxaa jira nebi khaslo mucayana lagu fadilo manqaba leh nebi aadam ilaahay wuxuu ku abuuray labadiisa gacmood waa fadiila muqayada haddaba ma ka fadli badan yahay nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam maya waa tafdiil muqayad oo khaslo lagu fadilay altafdiil almuqayadu laa yastalzimu altafdiil almutlaq tafdiilka muqayadka ee tafdiil mutlaqa ma laasimsanaa hadda ma aragta yani waa dhici karta cid khasla in lagu fadilo khaalid waxaa la yihi waa sayfullaahi almasluul waa sayfun sallahu allahu cala almushrikiin saxaabo ka fadli badan itlaaqa laguma itlaaqin haddana tafdiil mulaqa laasimsan mayso tafdiil mulaqa ma laasimsanayso cali bnu abi aalib xagga nasabka haddii laga eego abubakar iyo cumar waa ka khayr badan yahay min xaysu nasab qaraabadii nebigana waa yahay laakiin markaa si mulaqa ma uga fadli badan yahay maya ugama fadli badna si mulaqa ugama fadli badna waa tafdiil muqayad yacni markaa zubayr ibnu cawaam fadiila muqayada ayaa loo sheegay likuli nabiyin xawaariyin wa xawaariyi zubayr amiinu hadi lumma abu cubayda lagu itlaaqa inuu yahay amiinu hadihi lumma haddana khulafada dee kama khayr badna marka qaacidadu waxay tahay atafdiil muqayadu laa yastalzimu tafdiil mulaq adiladii tilmaamaysa saxaabadu inay fadli badan yihiin baa meesha taalla marka waxa weeye nusradii nebiga ay u gargaarayeen u hiilinayeen garabkiisa joogeen daafacayeen yacni cadowgiisa la dagaalamayeen ee jebinayeen wax loo dhigaa ma jiro suxbadu maxay ku sugnaataa suxbadu aragti keliya ama kulan keliyaoo nebiga lala kulmay ku sugnaataa lama shartiyo inay markaa dheerto oo wakhti dheer ay tahay saas aawadeed inay bacdi yidhaahdaan yacni markaa marka leeyahay saxaabadu waa cuduul kuwa nebiga laazimaa loo jeedaa inay yidhaahdeen oo ay ka saareen kuwii mar arkay ama mar la kulmay ama saacada arkay yacni ay ka saareen waa arrin qalad ah ay yidhaahdeen kuwaasi marka iyagu waa la tafniidaya ama waa la eegaya wakhtaara fi lmulaazimiina duuna man ra'aahu maratan imaamun mu'taman ma tooranaya saaxibu maraaqi wuxuu doortay cadaaladda cidda markaa nebiga laasimtay ayuu doortay ciddii mar aragtay oo kale markaa inay soo gelaynin marka leeyahay saxaabadu waa cuduul duuna man ra'aahu maratan imaamun mu'taman imaan imaam la aaminay ayaa sidaa doortay wuxuu u jeedaa qaraafi laakiin qowlkaasi waa khalad saxdu waxay tahay inaan farqi kale lahayn hadday suxbada wakhtigeedu dheeraado iyo hadduu gaaban yahay hadduu la jihaad galo la dagaal galay iyo haddaanu la dagaalgelin hadduu marka waqti badan laasimay iyo hadduu mar arkay hadduu saacad la kulmay hadduu wax yar ka maqlay hadduu qadar ka maqlay kullu daalika markaysaa farqi ma kale wixii nabiga laga maqlaa shay weyn weeye hmm walaakin qaliiluka laa yuqaalu lahu qaliilu walkafu can dikri asxaabi rasuuli illahi sala allahu aleyh wasalam ila bikhayri maa yudkaruuna bihi waxaa kaloo ka mida waxyaalaha ay a'immadu ku ijmaaceen alkafu can dikri asxaabi rasuuli illahi sala allahu aleyh wasalam ka gaabsiga laga gaabsanayo saxaabada rasuulka sala allahu aleyh wasalam sheegista la sheegaayo iyo xusidda la xusaayo oo lagu sheegaayo ilaa bikhayri maa yudkaruuna bihi ilaa bikhayrin maa kii waxa ugu khayr badan mooyaane yudkaruuna bihi lagu xusoo lagu sheego khayr waxaa loo idaafaynayaa maada ilaa bikhayri maa waa in laga gaabsado eh, laga gacan haysto oo laga gaabsado laga af haysto weeye waxyaalaha ay a'immadu ku ijmaaceen bay ka mid tahay sheegista asxaabta rasuulka sala allahu aleyh wasalam la sheegaayo o la xusaayo ilaa bikhayrin maa kii waxa ugu khayr badan mooyaane yudkaruuna bihi lagu xuso lagu sheego fa innahum saxaabada nebigu sala allahu aleyh wasalam axaqu nnaasi an tunshara maxaasinuhum dadka kuwa ugu xaqnimada badan weeye an tunshara in la faafiyo maxaasinuhum wanaagyaalkooda la faafiyo wa yutalamasa lahum afdalu lmakhaarij loona raadiyo loo doono waxyaalaha markaa makhaarijta lagu tawjiihinayo waxa ugu wanaagsane ugu fadliga badan ugu mudan ugu fiican yacni qaar waxay uga soo naqliyeen sheikha hadalkiisa fii bacdi alkutub waxaa loogu soo naqliyey wa yultamasa lahum iyo in loo dalboo loo doono waxay inoo qoran wa yutalammasa laakiin bacdi kalena waxay u soo naqliyeen iyagoo sheikha ka naqlinaaya fii bacdi alkutub wa yultamasa lahum iyo in loo raadiyo loo doono afdalulmakhaarij yacni si loogu takhriijiyo loogu saaro oo lagu tawjiihiyo wejiga ugu wanaagsan ee maxmalka ugu wanaagsan ee lagu xambaari karo in loo raadiyo waa dadka kuwa ugu xaqnimada badan wa yudanna bihim iyo in lagu maleeyo waa kuwa ugu xaqnimada badan tunshara wayutalamasa ama wayultamasa baa ay ku cadfan wa yudanna bihim iyo in lagu maleeyo bay ugu xaqnimo badan yihiin axsanu lmadaahib yacni madaahibta madhabka ugu fiican inay ku tageen iyo ra'yiga ugu wanaagsan inay ku sugnaayeen sidaa in lagu maleeyaana oo kuwa dadka ugu xaqnimada badan yacni waa in xumaan in laga sheego laga gaabsadaa oo layska daayaa wanaagun laga sheegaa maxaasintoodaa la sheegaya dadkana waxay ugu mudan yihin oo ugu xaqnimo badan yihiin in maxaasintoodiiyo wanaagyaalkooda la faafiyo si loo jeclaado si cilmiga looga qaato si axaadiisay u soo wariyeen loo aqbalo si waxa weeye ilaahay dartii loogu jeclaado sawaab iyo ajar looga helo ya si marka waxa weeye carabka iyo iyo qalbigaba yacni xumaan aan lagaga sheegin ama loogu qaban ee wanaag markaa yacni lagu maleeyo oo la caqiideeyo inay wanaag ku sugnaayeen wanaagna laga sheego wixii ishkaal ku sugan yahay oo laga sheegayna wejiga ugu wanaagsan iyo maxmalka ugu wanaagsan lagu xambaaro afdalulmakhaarij waxaa laga tilmaamaya axsan axsanulmaxaamil wejiga ugu wanaagsan iyo maxmalka ugu wanaagsan baa lagu soo saaraya oo lagu tawjiihinaya ya oo loogu xambaaraya qaala rasuulu sala allahu alayh wasalam rasuulku wuxuu yidhi laa tu'duunii fii asxaabii haydhibina fii asxaabii ay fii sha'ni asxaabii shaniga asxaabtayda ha igu dhibina fawaladii nafsii biyadii waxaan ku dhaartay kay naftaydu gacantiisa ku sugantoo allah ah baan ku dhaartaye low anfaqa axadukum misla uxudin dahaban hadduu midkiin baxsan lahaa misla uxudin buurta uxud in la ego dahaban ay min dahabin dahaba maa balaga mudda axadihim walaa nasiifa ma gaadheen mudda axadihim dheglayda midkood baxsaday ma gaadheen oo buurta dhan ee dahabka hadduu baxsan lahaa kuma gaadhin fadliguu ka helaayo dheglay midkood baxsaday dheglay raashin oo midkood baxsaday ku gaadhi maayo walaa nasiifahu dheglay barhkeed oo midkood baxsaday saxaabadaa ka midi kuma gaadhayo buurta dhan ee uxud oo dahaba hadduu mid baxsan lahaa dee buur dahaba waxa istaago ma jiro ya uxud waa buur weyn maaha kur yar maaha waa buur weyn weeye saas aawadee carabtu markay leeyihiin waxaasi waa weyn yahay waxay yidhahaan waa milu uxud weyni intuu ka qabo uxud buu la mid yahay ya waa buurta madiine xaggaa ka soo saaran ee xaggaa yacni markaa waqooyiga kaga beegan ee sidaa u gudban waa buur weyn oo dee dheerna intay leegtay dee marka hadday fardan wa taqdiiran dhici lahayd midkiin inuu baxsado buurta uxud in la eg oo dahaba sadaqad u baxsado ajarku ka heli lahaa kuma gaadhaayo mid saxaabadaa hore ka midi dheglay uu baxsado raashin ah yacnii acmaashu kuma kala fadli badnaato suwarkiiyo cadadkiiyo tiradiiyo muuqaalka waxay ku kala fadli badnaataa ashyaa kale bima fi lquluub sabaqa dirhamun mi'ata alfi dirham xadiis waata lagu soo wariyey hal dirham baa wuxuu ka dheereeyey boqol kun oo dirham siduu uga dheereeyey xaajada iyo baahidaa badnayd xoolaan lahayn ninbaa laba dirham haysta waa u baahan yahay gaajaa haysa labadii dirhamee keliya uu haystay oo mid saddexaad haysan buu mid bixiyey muxuu bixiyey nisfu maalihi maalkiisii kala badhow badh ayuu bixiyey dirham ha ahaado laakiin waa nisfu maalihi aadna wuu ugu baahnaa wuu iska jaray nin kalena xoolo badan baa ilaahay u dhiibo hayn badan buu hayaa boqol kun hadduu ka bixiyo istebi maayaan inuu wax ka bixiye lama moodo ya sabaqa dirhamun mi'ata alfi dirham hal dirham baa wuxuu ka dheereeyey boqol kun oo dirham xadiiskan bukhaari iyo muslim baa soo wariyey laakiin lafdiga ugu sugan yahay bukhaari iyo muslim waxa weeye laa tasubu asxaabii saxaabadayda ha caayina asxaabtayda higa caayina riwaayaadka qaarkood dhaartaa ku sugan fawaladii nafsi biyadih low anna axadakum anfaqa mila uxudin dahaban maa balaga mudda axadihim walaa nasiifa ilaahay baan ku dhaartaye kay naftaydu gacantiisa ku jirtaan ku dhaarto allah ahe hadduu midkiin baxsan lahaa buurta uxud in la ego dahaba sadaqad u baxsan lahaa dheglay mid saxaabada ka midi baxsadoo raashin ah ama dheglay barhkeed ajarka uu ka helay buurta dhan ee dahabkaa kan dambe ku gaadhi maayo kaa hore afdalah ah dhegladiisaasaa fadli badan nus nusdheglaydiisaasaa fadli badan sigaaradiisaas yaa marka camalka suurada lagama eego xadiiskani sabab buu lahaa sabab sababtu lahaa waxaa weeyaan saxaabiga la yidhaahdo cabdiraxmaan ibn cawf iyo khaalid ibnu waliid baa hadal dhex maray waxbay isku yara qabteen ra'yi riwaayada muslim waxay sheegaysaa saxiixu muslim ku sugan fasabahu khaalidun khaalid baa caayay cabdiraxmaan ibni cawf laakiin cayda ma fasirin hadanun dee aflagaade noqonaya ayuu ku yidhi laakiin riwaayada imaam axmed baa caddaysay waxa uu yidhi waxay ahayd wuxuu yidhi wahal tastatiiluuna calayna ila biayaamin sabaqtumuuna oo miyaa iskaga kaayo bidaysaan oo iskaga kaaya fadilaysaan maalma aad naga soo hormarteen mooyaane ma wax kalaa iskaga kaaya fadilaysaan ya taasaa waxaa la ictibaariyey aflagaadda inay tahay saxaabadii saabiqiinta ahayd meel lagaga dhacay khaalidna qoladii sulxulxudaybiya dabadeed islaamtu ka mid ahaa sulxudaybiya waa ka dambeeyey laa yastawii minkum man anfaqa min qabli alfatxi wa qaatal marka qabla alfatxi dee ma joogin khaalid kufrigiiyo gaalnimadiibu ku sugnaa bacda sulxi alxudaybiya fatxiga waxaa raajixa aayadda in looga jeedo sulx xudaybiya laba qowl baa ku jireen ya saxaabadu waxa fatxiga waxaanu ictibaarin jiray sulxu xudaybiya tahay fatxi in kunna lanacuduhu fatxa sida waxa weye saxaabada qaarkood ay sheegeen xadiiska bukhaariga waayahay marka tiibaa waxaa la ictibaariyey noocaya inay tahay ama aflagaada ah nebigu markaasuu hadalkan yidhi cidda uu la hadlaya ee ugu horaysaa saxaabada macno khaasa hadda halkan looga jeedaa suxba khaasaa laga tilmaamayaa ila macno caam iyo macno khaasay leedahay sababuul wuruudku wuxuu yahay waa qaciyu dukhuul fi lxadiid waa qaci inuu soo gudagelaa marka khaalid iyo ragga la midka ee waayadii dambe soo islaamay iyo cidda ka sii dambaysaa ilaa yowmi alqiyaama oo aynu ka mid nahay baa lala hadlayaa laakiin dukhuul awaliya waxaa soo gelaya ciddii islaamtay bacda sulxu lxudaybiya oo khaalid ka mid yahay ilaa khaalid waa kii sababtiisa hadalka uu yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam laa tasubu asxaabii saxaabadayda higa caayan suxbada dee mar baa loo isticmaala macno khaasa marna khaasatun khaasatlkhaasa loo isticmaalaa fahal antum taarikuu lii saaxibii suma soo marin cumar saaxiibnimad miyaa loo diidaya yani suxbadaasi waxay tahay waa khaasatu lkhaasa addamarta suxbada saabiqiinta oo dhan loo tilmaamayo sulxudebiya ciddii ka horaysayna waa suxba khaasa suxbada abibakarna waa suxbatu khaasati lkhaasa addamarta kuwa xulkee gaarka ah mid laga sii xulay weeye marka saas aawadeed in la yidhahdo suxbadu saaxiibnimada waxa looga jeedaa uun ciddaa hore intii kale saxaabada way ka baxayaanoo saxaababa ma aha in la yidhaahdo sida qaar lumay yidhaahdeen waa arrin qalada aan ah, sax cid kastoo nebiga aragtoo la kulantay iyadoo rumaysan islaamnimo iyo iimaanna ku dhimatay saxaabadii waa yihiin fadiiladana qayb bay ku yeelanayaan hasii sii kala fadli badnaadaane saas waxay yidhahdaan culamadu markay tacriifinayaan saxaabigu waa man laqiya anabiya sala allahu alayh wasalama mu'minan bihi wamaata cala liimaani yacni waa kii nebiga markaysaa la kulmay nebiga la kulmay isagoo muumina oo rumaysan misena islaamnimo iyo iimaan ku dhintay nebiga markuu la kulmay hadduu gaal ahaa shakhsigaa la kulmayaa nebiga oo markuu nebigu dhintay dabadeed uu islaamay islaamnimona ku dhinto la odhan maayo waa saxaabi saxaabi noqon maayo marka nebiga wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam yacni saxaabadayda ha caayina allah baan ku dhaartay haddii midkiin baxsan lahaa buurta uxud in laegoo dahaba muu gaadheen dheglay midkood baxsado baxsadoo raashin ah ama dheglay barhkeedu midkeed baxsaday fadliguu ka helay ku gaadhi maayo buurta dhan ee dahabka ah hadduu baxsan lahaa kan dambe waxay ku tusinaysaa fadliga saxaabada iyo inaan la gaaday qad sabaquu sabqan baciidan ya aad bay u dheereeyeen dheerayn markaysaa aad iyo aada u fog wa qaala calayhi salaatu wasalaam wuxuu kaloo nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam idaa dukira asxaabii fa amsikuu haddii saxaabadayda la sheego la xuso la soo qaado fa amsikuu ka gaabsada xadiiskaana culammadu waa quweeyeen waa xadiis saxiixa culamada qaarna waa taxsiiniyeen idaa dukira asxaabii fa amsikuu xumaan ha ka sheegin wiyi yacni wax wanaagsan unbaa lagu sheegi karaa laakiin wax xun in laga sheegaa ma bannaana qaala ahlulcilmi ahlulcilmigu waxay dhahen yacnii wuxuu u jeedaa laa yudkaruuna ila biaxsani dikrin laguma sheegaayo xuska ugu wanaagsan mooyaane wax kale lagu sheegi maayo wixii saxaabada dhexdooda ka dhex dhacayna waa laga gaabsanaya waa laga gaabsanaya dagaaladiiyo waxyaalihii markaysa markaa ka dhexdhacay saxaabada dhex maray ayay iskhilaafkii waxyaalaha qaar isku khilaafeen iyo dagaalkii waxa weeyaan markaa cali iyo mucaawiye yani marka iyo waxa la midka waa laga gaabsanay waxaa la weydiiyey imaam a'immadii salafka ka mida baa la su'aalo la yidhi ka warran saxaabada wixii ka dhex dhacay imaam axmed ibnu xambal waa la su'aalay alimaam cumar bnu cabdilcasiisna waa la weydiiyey midba jawaab buu ku jawaabay laakiin labada jawaaboodba waxay tilmaamayaan ka gaabsi laga gaabsanaayo midkood wuxuu yidhi tilka ummatun qad khalat laha maa kasabat walakum maa kasabtum wala tus'aluuna cama kaanuu yacmaluun aayaddu akhriye waa umma tagtay waxay sameeyeen laydin weydiin maayo idinkuna waxaad samayseen iyaga la su'aali maayo ya saas wuli bis waa ka gaabsi laga gaabsamay imaamka kalena wuxuu ku jawaabay tilka dimaaun yacni saanaha allahu min aydiina taasi waa dhiigag ilaahay gacmaha yaga ka dhowroo ka ilaashay afkayaga ku wasaladayn mayno yacni afka la geli mayno mar haddii ilaahay dhiiggaas uu ka ilaaliya ilaaliyo gacmahayaga afkayagana waxba kaga sheegi mayno waxay ku camal falayaan idaa dukira asxaabii fa amsikuu midbaa mucaawiye wax ka sheeg sheegay wakhtigii salafka markaasaa caalim culammadii muslimiinta ka mida ayaa wuxuu ku yidhi rabu mucaawiyata rabun raxiim wa khasmu mucaawiyata khasmun kariim famaa dukhuuluka baynahuma rabbiga mucaawiye waa rabbi raxmad badan khasmiga mucaawiye ee ishayaanoo cali ahina waa khasmi kariim oo sharaf badan adiga maxaa ku dhex geliyey ka bax bada ya laysa haada bicushuki fadruji bay ka dhiganta buulkaagii maahaee ka soco ya ka socon marka saxaabada waa in laga gaabsadaa waa in wixii ka dhacay ama laga soo naqliyo axsan almaxaamil lagu xambaaraa waxaanad ogaataa marwiyaadka iyo siyarka iyo tawaariikhdu waxay sheegaan wada sax inaynay ahayn wax badanoo aan markaa beena baa ku jira asaaniid saxiixa badiba ma leh hadda ma aragtaa ashyaada asal lena ziyaado iyo nuqsaan baa gashay waxbaa laga yani ku darsamay waxbaa ka dhinmay wejiga ay weji aan ahayn baa markiisa loo bedelay qadarka saxiixee ka mida ah, waxa la qoonsanayo ama yani marka lays is odhanayo waxbaa ku jirana waa wax marka ijtihaad uga dhacay haddiiba dembi ka dhacana saxaabada qaarkood ilaa afraaddoodu macsuum maahe xasanaadkoodaa ka badanoo bad ah ya waida alxabiibu jaaa bidambin waaxidin ja'at maxaasinuhu bialfi shafiici maxaasintooda bad ah idaa balaqa almaa'u qullatayni lam yaxmil ilkhabas dhibickaadii oo bad ku dhacday wax ma u dhimaysaa aa dhibickaadi ah bad bay ku dhacday ka warrama maxaasintoodu waa bad waxa markaa waxbay naqdi yeelan karaana ee saxaabada ka dhacay qaarkooda afraaddooda ka dhacayna waa ashyaa nawaadiroo yar weeye oo ka dhigan dhibicdaasoo kale kalqatra haddayba dembaabaanna yacni maxaasintooda aad iyo aada u badan dunuubtana waa ka toobad keenayaan waayo waa alla ka baq badnaayeen yacni shafaacada nebiga calayhi salaatu wasalaamna dadka waa ugu xaqnimo badan yihin walsamcu waataacatu lia'immati almuslimiin waxaa kaloo ka mida waxyaalaha a'immadu ku ijmaaceen ee ususha ictiqaadka ka mida alsamcu waataacatu maqalka iyo ateecitaanka la maqlaayo la ateecaayo lia'immati almuslimiina madaxda muslimiinta la maqlaayo la ateecaayo oo lagu ateecaayo wixii aan macsi iyo dembi ahayn lagu ateecaayo dembi in cidnaba lagu ateeca ma banaana wa kullu man waliya amra almuslimiina can ridan aw can khalabatin fashtadat wad'atuhu min barin aw faajirin falaa yukhraju calayhi jaara aw cadal wa kullu man kii dhammaantii weliya maamula amra almuslimiina muslimiinta umuurahooda maamula can ridan yacnii raalli ahaansho xaggeed maamulitaan ka soo fulay maamula aw can khalabatin ama adkaan iyo khaalib noqosho iyo maroorsi arrin ku saabsan aawadeed maamulkan soo fulay ku maamula oo qabsaday oo meeshii xoog ku qabsaday maamulka kula wareegay yacnii amnigii iyo nabadgelyadii sugay dadku racyad u noqdeen awood ka soo horjeeddaoo la dagaalamayso ku kacsani aynay jirin amnigiina dabdiyey fashtaddat ay daraatay wad'atuhu qabashadiisu ay daraatay oo taladii iyo maamulkii gacanta si fiican ugu galay min barrin mid wanaagsan oo saalixa ahaaday aw faajirin ama mid faasiqa ahaaday haa mid kastoo sidaas ah falaa yukhraju calayhi lagu bixi maayo oo lalama dagaalamayo jaara jawr iyo dulmi ha la yimaado ha sameeyo aw cadala ama cadaalad ha sameeyo jawr ha ka madhnaadee joorfal iyo gaboodfal ama dulmi ha sameeyo ama cadaalad ha sameeyo lagu bixi maayo lala dagaalami maayo wa yuqzaa waa la dagaalamayaa la dirirayaa macahu isaga la jirkiisa alcaduwu colka gaalaad baa lala dirirayaa oo jihaad hadduu gaalada ku qaadayo waa lala jihaad gelayaa waa lagu raacayaa waayo waa shay khayra shayga khayrkaana waa lagu ateecaya wa yuxaju macahu lbeyt waa la xajinayaa isaga la jirkiisa baytullaahi alxaraamka ayaa markaa la xajinaya oo xajkana waa lagu ateecayaa imaaradiisa iyo maamulkiisa iyo wilaayadiisa lagu xajinaya wa dafcu sadaqaati ilayhim mujziyatun idaa talabuuha ama mujzi'atun asalku mujzi'atun bay ahayd ajza'a yujzi'u fahuwa mujzi aa markuu gudaayo asaxaayo laakiin waxa weeye marka mujziya haddii la yidhahdana ya baa loo bedelay hamsadii baa ibdaal lagu sameeyo ya loo bedelay wayna dhacdaa wakhtiyada qaarkood wadafcu sadaqaati sadaqooyinka iyo zakawaadka in loo dhiibaayo ilayhim kuwa madaxda ah walow qaar saalixiinayo inay ahaanee faasiqiinba ha ahaadaan aan milladda ka bixine ila gaal loo dhiibi maaye mujsiyatun ama mujsi'atun waa mid gudaysoo asaxaysa waxay asaxaysaa idaa talabuuha mar goorta ay dalbaan in loo dhiibo wa tusallaa khalfahum yaga dabadooda waxaa lagu tukanayaa aljumucatu salaada jimce waalciidaan iyo labada ciidoodba waa lala tukanaya waa lagu xidhanayaa qaalahu hayru waaxidin min alculamaa sidaa waxaa yidhi in badan oo culammada ka mid a ah sidaa tidhi wa qaala maalikun maalik waxa uu yidhi waa imaam maalike laa yusallaa khalfa almubtadici minhum laguma tukanayo khalfa almubtadici ka bidcoolaha dabadiisa lagu tukan maayo minhum yacni xaalu markaa mubtadicaasi umarada ka mid yahay madaxda ka mid yahay yani min alwulaah ila an takhaafahu inaad ka baqda mooyaane calaa nafsika naftaada uga baqdo fa tusallii marka waa tukanaysaa khalfahu ay khalfahu baa loo jeeda dabadiisa waad ku tukanaysa wakhtulifa waa laysku khilaafay fi licaadati soo celinta la soo celinayana waa laysku khilaafay oo haddii baqasho aad ka baqanayso aada ugu daba tukatay hadhow salaaddii ma soo celinaysaa oo salaaddii faralka ahay dib mar labaad ma u tukanaysaa gaarkaada khilaaf baa ku jira buuli wuxuu sheekhu halkan inooga warramayaa masalada ku saabsan madaxda muslimiinta in la ateeco oo samc iyo taaca loola yimaado wixii dembi aan ahayn baa lagu ateecaya madaxda muslimiintana waxaa loo jeedaa waa ciddii aan gaaloobinoo milladda ka bixin ee haddii gaala ay qabsato bered oo iyagu ay maamulaan madaxdii muslimiinta noqon maayaan oo iminka waxa weeye yuhuudda haysataa filistiin haysataa dee waxa weeye ma noqonayaan madax marka ma noqonayaan taacaaley noqon maayaan waayo waa gaalo waayahay cid muslim ahaan jirtay hadday gaalowdo iyaguna madaxnimadii way ka baxeenoo sharcan ma noqonayaan madax ma noqonayaan oo taaca ma leh samciyo taaca yeelan maaya hadduu ridoobo millada ka baxo wuxuu noqonayaa muncasilun xukman xukum ahaan mid casilan buu markaa noqonaya awooddii ha haysto laakiin khasab iyo jujummaati buu ku haystaa laakiin wax daaca iyo samciya sharcan ma laha ya yacni waxa weeye daaca male allah wuxuu yidhi walan yajcala allahu lilkaafiriina cala almu'miniina sabiila ilaahay u yeeli maayo gaalada muuminiinta korkooda yacni waddo uguma yeelaayo markaa wulaad u noqon maayaan oo wilaaya caama iyo wilaaya khaasa midnaba ma leh aabbuhu hadduu gaaloobo inantiisa weli uma ahaa hadda maarata wilaayadii khaaska ahayd way ka baxaysaa meesha waxay ka dhigan tahay wujuuduhu ka cadami sidii waxaan jirin buu ka dhigan yahay hadduu gaaloobo hadda ma wilaayadii caamka ahaydna ma yeelanaayo oo muslimiintii madax uma noqonaayo isagoo markaa waxa weeye gaal ah gaalnimadaasi ha ahaato mid asli ah oo horaba gaal u ahaa ama ha ahaato mid caarid ah oo soo dariday oo kufrigiisuu yahay kufur ridda labada mid walba sidaas aawadeed baa nebigu calayhi salaatu wasalaam xadiiskii cubaade uu sheegay siduu cubaade sheegaayo an laa nunaasica alamra ahlahu qaala ila an taraw kufran bawaaxan cindakum min allahi fiihi burhaan yacni nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu noo sheegay inaanaan tarada ku qabsan cidda u ehelkee u saaxiibka ah qaala ilaa an taraw kufran bawaaxan gaalnimo cad oo aan ta'wiil lahayn inaa aragtaan mooyaane cindakum min allaahi fii burhaan xagga allahna aa uga haysaan burhaan iyo xujo cad uga haysaan inuu gaad yahay marka hadduu saa noqdo wilaayadii ma yeelanayo ama dagaalka lala dagaalamaya waxay ku xidhan tahay qudradii iyo awoodday ku xidhantahay oo haddii awood loo helo oo mafsado ka badan aynay ka dhalanayn marka uu gaalka yahay waa lala dirirayaa haddii aan markaa awood loo hayno mafsado ka badani ka dhalanaysana waa loo kaadinayaa waa la sabrayaa ilaa inta awoodda loo helaayo ama muslimiintu awooddii kasbanayaan oo waayo wax markaa dee darar shareecadu darar khaalisa iyo darar markaa waxa weeye raajixa midna ma amarto maslaxo ama khaalisa ama raajixo miisaan badan oo mafsadada ka miisaan badanunbay amartaa shareecadu sidaas aawadeed ayaa xadiiskii tirmidigu sheegayaa laa yenbagii lilmu'mini an yudilla nafsah qofka muuminka ah uma yacni markaa bannaana laa yenbagii nusuusta waxaa loo isticmaalaa ama shay mustaxiila oo aan waaqican dhici karin ama shay xaaraana sharcan laa yenbagii lilmu'mini an yudilla nafsah qofka muuminkaa ah uma suuragal aha bimacnaa uma bannaana inuu naftiisa dulleeya qaaluu wa kayfa yudilu nafsah waxaa lagu yidhi nabiga calayhi salaatu wasalaam siduu naftiisa u dullaynayaa qaala yatacaradu min albalaa'i maa laa yutiiqa wuxuu isu bandhigayaa balaayada iyo musiibada waxaanu kari karin ayuu isu bandhigaya marka balaayo aanu awoodi karinu awoodu lahay inuu isu bandhigaa dee uma bannaana marka marka mafsado ka badani ka dhalanayso muslimiinta in la xasuuqaa ay ka imanayso xaalka noocaasa waxay noqonaysaa diriirta lala dirirayaa midaan marka waxaweyn yani bannaanayn bay noqonaysa oo dee waxa weeye in lala diriro madaxdu markay gaalowdo milladda ka baxdo dirirta lala dirirayo lala dagaalamayaa waa inaan mafsado ka badani ka dhalanayn laakiin hadday mafsado ka badani ka tartiibsamayso ahlucilmigu waxay yidhaahdeen iyagoo qawaacidda shareecada iyo nusuusta caamka ka daliishanaaya xaalka noocaasa yacni waxa weeye ma bannaana in waxaweye laysku miidaamiyaa markaa ma bannaana oo muslimiintii markaa wax xasuuq ku keenaaya in la xasuuqo oo isdaba raaciyo dabeedna marka ay ka dhalato ta noocaasi mid bannaan maaha ahlucilmiguna waa sheegeen culamada raasikhiinta ahi waa sheegeen oo ibnu cuthaymiin waa sheegayaa caynkaas ibnu baas waa sheegayaa a'imo kaloo badan waa sheegayaa ta kale baabkan inkaarulmunkarkii weeyaan ayuu ka mid yahay maadaamu inkaarku uu ka mid yahay khaasba ha ahaado yacni shabah ku leeyahay dee marka munkarka bedelaadda la bedelayo mafsado ka badani ka dhalanayso culammadu waxay ku ijmaacsanaayeen culammada qaarna ijmac ku soo naqliyeen inaan marka inkaarka iyo takyiirkaasi aanu bannaanayn yani saasay markaa kusoo naqliyeen ijmac ta kale markii hore de kafi baa la amray soo maaha kafiga maadaama la amray waxaa loo amray maxay ahayd dee waa in mafsado raajixi ka imanaysay baa markaa loo amray marka hore kafiga waxay culammadu yidhaahdeen marka dee dacfigana waa saasoo kale waxay noqonaysaa inuu ma'muur yahay bay noqonaysaa alxukmu yaduuru maca alcillati wujuudan wa cadaman xukunku cilladu la wareegaya joogitaan iyo maqnaanshaba calaa kulli xaal waa masalo yacni u baahan tawdiix akar laakiin hadda wakhtiga aynagu yar ishaarada aynu ku kaaftoomaynaa waa masalo laakiin dadka qaarkood yacni markaa labsi kaga dhacay marka madaxda markaa muslimiinta maxay madax ku noqonayaan waxay madax ku noqonayaan wuxuu ku ishaaray can ridan aw can khalabatin ama raalli ahaansho dadkii markaa ay iyagu la baayactameen ah, ha ku noqdaan marka waxa madax ama khalabo iyo xoog ha ku noqdaan ay xoog ku qabsadeen culammadu waxay yidhahdaan ahli sunnati waljamaaca saddex dariiq baa markaysa markaa madax imaam uu ku noqon karaa saddexdaa dariiq waxa weeye kow albaycatu waalikhtiyaar waa bayco iyo doorasho dadka ahlulxalli waalcaqdi ah ee ummadda waxna u xidha waxna u furaa ay baycada siiyaan oo la baayactamaan albaycatu waalikhtiyaar min ahli alxalli waalcaqdi baycada ikhtiyaarkaasna cidda siinaysaa waa ayo ee dooranaysaa waa cidda ummadda waxna u xidha hadday nabad iyo silmi tahay iyo hadday marka waxa weeye markaa wax kale tahayba waxna u furta oo colaad iyo nabad mid walba gunti karta marka ahlucilmigu waxay yidhahdeen saddex qole weeye cidda caynkaas kow waxaa soo gelaya asxaabu shawka cidda awoodda leh ee ciidamadu gacanta ugu jiraan markay doonaan dagaal ridi karaa waxaa soo gelaya culammada waa laba waxaa soo gelaya ru'asada markaysa markaa yacni dadka acyaanta ah ee dadka u madaxda ah waxa weeye had iyo jeer waxaa jira dad markaa la isweydiiyey hebel ma joogay hebel inoogu dhan hadduu hebel joogay haddama aragta saddexdaa qolo oo la isu geeya ahluxalli waalcaqdi la yidhaahdaa cidda ummadda waxna u xidha waxna u furta ya marka dadka waxa weeye acyaanta ah ama waxa weeye madaxda qabaa'isha ha noqdaan ama ha noqdaan dadka tujaartae maal ahaan iyo loogu xidhan yahay ila madaxoo kale ay ka dhigan yihiin iyo dadka marka waxa weeye ciidamadu gacanta ugu jiraan iyo dadka waxgaradka ah ee culammadu ay ka mid yihiin intaasoo laysu geeyaa waxaa la yidhaha ahlu xalli waalcaqdi baa la yidhahdaa marka dadkaasi hadday la baayactamaan yacni waxay noqonaysaa baycadii ikhtiyaarkii bay noqonaysaa sharti maaha dadka o dhamme in la baayactamaan sharti maaha haddii inta kale ayna la baayactamin wax ka soo qaad iyagu ma leh waa tabac attaabicu taabic soo qaacidada fiqiga ma ahayn shaygii shay raacaa xukmi hantiisna waa raacay ya urjifooyadii ku gowracan dakaatu ljaniini dakaatu ummihi soo ma ahayn waaya waa iska baab kale taasi waa baycat likhtiyaar mana shardi ma aha dadkoo dhami ahlulxalli waalcaqdi kulligood inay wada joogaan oo kulligood baycad wada siiyaan shardi maahae majooratigoodaa shardi ah badankooda marka baycadii abubakar waxay ahayd baycatu walikhtiyaar saxaabadii wada xaasil ma ahayn may wada joogeen qaar beledada kale ku maqan baa jiray qaar yeman jiray qaar eh, ciraaq jiray qaar masar jiray qaar markaysa waxaan yacni meelo kale jiray bal kuwii madiine joogay may soo wada xaadirin saqiifatu bani saacida cali ibnu abi taalib goobta ma joogin yacni gurigii geeridu ka dhacday maadaamuu ahaa yacni waxa weeye mashquul kalaa ku sugnaa sidaas aawoodee saqiifada ma xaadirin isagoo cali maqan yahay madiinana joogo iyo afraad kaloo madiine joogaaba ay maqan yihiin ba baycadii dhacday oo saqiifatu bani saaciid ka dhacday waa baycatu alikhtiyaar nooca labaad waxaa la yidhaahdaa waxaa la yidhaahdaa istikhlaaf ama alwasiyatu waalcahdu imaamka hore inuu ku dardaarmo uu yidhaahdo hebel baa aniga dabaday madax idiin ama uu istikhlaafo khaliifo ka dhigo alkhaliifatu bacdi fulaan ama uu ku dardaarmo ama uu ku ballamo waa usluubkan weliyulcahdiga laga keenay ninkii madaxda hore joogay inuu markaa uu yidhaahdo kayga dambeeya waa kaa waa sida khilaafadii cumar ku timi cumar dadku may dooran ahlulxalli waalcaqdi laakiin abubakar baa ikhtiyaaray oo yidhi khaliifada iga dambaysa waa cumar saxaabadiina dee waa aqbaleen laakiin isagaa ka yeelay inuu khaliifo yahay istikhlaaf baa la yidhaahdaa ama wasiyi cahdi baa la yidhahdaa waa ariiq labaaday ku sugnaatay ariiqa saddexaad waxaa weeye waa alistiilaa waalghalaba waa inuu xoog ku qabsado inqilaab ama xoog marka hore inuu sameeyaa uma bannaana inuu sameeyaa dariiqaasi waa ariiq xaaraanaan bannaanayn laakiin li daruura loo asixiyaa haddii natiijadu ka dhalato haddayna ka dhalan kama dhalanba yacanii xoog buu ku qabsaday xoog markuu ku qabsaday baa cid ka soo hor jeedaa yacni wuu qamciyey waa la waayey ma noqon markaysagaa mid waxa weeye sidii laysu hor fadhiyo oo dee markaysaa markaa waxa waxaweyan yani lagu dagaalamayo dadkii shacab bay noqdeen iyo raciyad amnigiina wuu suga lidaruura loo asixinayaa lidaruura sababtu waxay tahay haddii la yidhahdo isagoo xukunkii gacanta ugu jiraa oo awooddii isagu haystaa la yidhaahdo ma aha madax ma aha ictibaar ma leh maxaa ka imanaya ha lagula dagaalamaa ka imanaysa dee waxaa loo diidayay isaga maxay ahayd wuu ku dagaalamay soo maa dagaalka dambe miyuu ka fiican yahay kii hore ta kale yaa inoo ballanqaaday ka dambee soo baxaya inuu ka khayr badan yahay ya mar hadduu muslim yahay natiijadiina ka dhalato awooddu gacanta u gasho dadkii racyad u noqdeen amnigiina sugay lidaruura loo asixinayaa lidaruura ayaa loo asixinaya hadda maaha dariiqu inuu bannaan yahay dadka qaar waxay u qaateen markay taa maqleen istiilaa wa taqallub inay jaa'is too bannaan tahay ma bannaana waa xaaraan midaan bannaanayn laakiin yadaan bannaanayn ba haddana lidaruura loo asixinayaa ya yukhtafaru fi dawaami maa laa yuktafaru fi libtidaa shaygu inuu daa'imo waxa lagu cafiyaa wax bilowga la bilaabaayo aan lagu cafin yacani waxa weeye marka lidaruura xaaladda noocaasa loo asixinayaa haddii kale mafsado ka badan baa ka dhalanaysa waxaa ka dhalanaysa marka wa kala dagaalamay laftiisa dee in marka isagan la lala dagaalamo waxaa ka dhalanaysa markaysa markaa amniga nabadgelya inay jirin muslimiintii marka inay isku mashquulaan uun cadowgoodi markaysa xoogaysto iyaguna marka waxaa daciifaan markaa sidaas aawadeed xaaladda noocaas waxay noqonaysaa marka mid qaldan in la yidhaahdo imaam noqon maayo yacni qalad bay noqonaysaa axaadiista qaarna culamada qaar waa ku tawjiiheen wain ta'ammara calaykum cabdun xabashiyun kaana ra'sahu zabiibah ta'ammara ummira lama odhan tamara isaga amiir iska dhigay amiir amiir yani waxa weeye marka waa kaa yani khasabka iyo yani ku qabsanaya bay culamada qaarkood ku fasireen calaa kulli xaal hadda casrigan waxaa la isticmaalaa waxa la yidhaahdo doorasho shacbi ah oo la yidhahda shacabku qof iyo cod ha doortaan taasaa la isticmaalaa dariiqa noocaasi waa dariiqa aan sharci ahayn oo bannaanayn si dariiqa xoog ku qabsashadu aan u bannaanayn baanu kaasina u bannaanayn saddexdii dariiqee markaysa markaa culammadii salafku sheegeenna kama mid aha marka hore waa mid mamnuucah aan bannaanayn waa tashabbuh gaalaad iyo wax laga soo qaatay yacni waxa weeye weeye yacni marka dallo male dadka qaar baa doona oo yidhaahda marka waxa weeyaan cabdiraxmaan ibn cawf markuu cumaan la baayactamayey cid walba wuxuu soo weydiiyo doorasho shacbi uu soo qabtay oo dabeedna marka wuxuu yidhi marka cid walba ilaa dumarka ilaa caruurta ilaa kadaaga war waxaas ma sugnaa dadka markaysa marka waxaan yani umaraa ul ajnaad iyo dadka markaysa marka waxaan yani waayeelka ah ee ahlu ra'yiga ah buu tala weydiiyey laakiin dumar iyo carruur buu soo tala weydiiyey ta noocaasi waxa weeye waa daciifatun jiddan riwaayadda lagu soo wariyey dacfigeed weliba waa daran yahay dacfi aad u daran isxaaq ibnu abi farwa sanadkeeda ku jira calaa maa adkuru saan yani xasuustayda haddayna khiyaamaynay marka sanadkeedu waa daciifatu jiddan shaki ma leh marka ma sugna hebel baa sheegay hebel baa hebel baa sheegay dee xujo kuma noqoto ya hebel baa sheegay de waa qasaskii markaysa markaa ku saabsanaa yacni tawaariikhdoo la iska sheegaayo ayay ku saabsan tahay waxyaalaha markaysa markaa siyarka dee ashyaa badanoo aan asal lahayn baa jira ya yacni waxyaalo oo aan asal lahayn ayaa jira ciraaqin wuxuu yidhi walyaclam altaalibu biana asiyara tajmacu maa saxa wamaa qad unkira yacnii markuu alfiyada siirada ah nadminaayay xaafid alciraaqi ayuu muqadimada afeefanaya muxuu yidhi walyaclam altaalibu biana daalibulcilmigu ha ogaado in siirooyinku tajmacu maa saxa wamaa qad unkira ay kulminayso wax saxiixa iyo wax munkara mid walba walqasdu dikru maa awrada ahlu siyar bihi wa in isnaaduhu lam yuctabar markaan leeyahay alfiye siira a baan nadminayaa haddaan ciraaqi ahay qasadku waxa weeyaan waa in wixii ahlu siyar soo arooriyeene sheegeen inaan markaysa markaa sheego ya wa in isnaaduhu lam yuctabar sanadkiisu muctabar bayaanu noqon been sanad saxiixaba yaana yeelanaya tuu caynka kalaya waa maxay waa siiratu rasuul sala allahu aleyh wasalam bal ka warran siirat lasxaab ya afraadu saxaaba siiradooda ka warran haddii siirada rasuulka saa kalaya marka waxa weye wartaasi ma sugna marka xujo iyo daliil idinma aha in la yidhahdo markaysaa dumar iyo carruurba wax soo weydiiye isaguna waxa weeye markaa saxaabigu cabdiraxmaan ibni cawf inuu dumar iyo caruur wax weydiiyo waxaan shanigooda ahayn shaqo aynay ku lahayn yacni marka inuu weydiiyo munaasib marka mid u ahayd ma aha mana samayn laakiin umaraau iyo dadka markaysa markaa waxawaan yacni ahlu ra'yiga ah buu wax weydiinayo wax su'aalayeen markaasuu wuxuu tilmaamay inay kuwaasi markaysaa sidaa ay u badiyeen calaa kulli xaal doorashadan shacbiga ee qof iyo cod ah ee qof walba la odhanaayo markaysa markaa codkaaga ku rid isku mid baana codka tihiin aan faasiq iyo yacni muumin iyo saalix iyo caalim iyo jaahil iyo yacni gaal iyo yacni muslim midnaba aan loo eegeyn lab iyo dhadig midnaba aan loo eegeyn ya yacni waxa weeye mid markaa safiiha iyo mid markaa caqli badan ama cilmi badan marka midnaba aan loo eegeyn laodhanaya sawaa siyaa wada tihiin waxa weeye waa arrin qaldan waana arrin markaa shareecada aan markaysa marka waxaan yani bar ku lahayn yani laa maxalla laha min alicraab icraabta maxal kuma leh icraabta maxal kuma leh ha yeeshe waxaynu leenahay haddii markaysa waxaan yani qofkii la doorto oo dariiqaaba ha ku soo baxee maamulkii iyo awooddii gacanta ay u gasho ee dagaallo iyo iska hor imaad iyo laba saf in la noqdo la islaayaana aynay ka imanin raciyo dadku u noqdaan awooddu gacanta u gasho amnigii iyo nabadgelyadii u sugo waxaa la odhanayaa waxa weeye wuxuu noqonayaa yacni xaakim iyo madax buu markaa noqonayaa sharcan oo madaxnimadiisa markaa waa la ictibaarinaya iyadoo laga eegaayo natiijada laga eegaayo addaruuratu tubiixu lmaxduuraat yukhtafaru fi dawaami maa laa yukhtafaru fi libtidaa waayo kama shar badna kii waxa weeye markaa dhiigga ku daadiyey ee ku dagaalamay ee ummadda markaysaa markaa kumaankun ka mida ama boqolaal ka mida markaysaa ku xasuuqe ku laayey kadibna markaysa marka waxaan yani dhiiggaas uu daadiyey ee ummadda uu yacni sukuumay yacni kii ku qabsaday dee kama shar badna haddii ay dhacdo markaysaga awoodda gacanta inuu u gasho amnigii sugo oo markaysa markaa dadkii racyad u noqdaan xaalka noocaasa xaakim yacni markaa taaca leh ayuu sharcan noqonayaa muslimna uu yahay walow faasiq ba ha noqdee wuxuu noqonayaa inuu taaco leeyahay oo wixii dembi aan ahayn lagu ateecaayo yacni markaa saasuu noqonaya marka dee in lagu baxaa ma bannaana ama ha noqdo mid jawr iyo dulmi la yimaada ha noqdo ama markaa mid ee cadaaladda yacni la yimaada ha noqdo cadli ah waayo xaakimka xumi dee xaakim la'aantu dhaamaa xaakimku hadduu xun yahay isagoo xun asalkii islaamnimuun hadduu u sugan yahay yacni dulmi wax kastaba ha la yimaadee xaakim la'aantii buu dhaamaayo dee waxa weeye markaa fasaad fara badan buu ku gudban yahay waayo fasaado badani waxay sii kharibayaan maamulkii iyo markaa waxa dowladnimadii baa kharibayaan marka sidaas aawoodee fasaad badan ma oggolaanayo iyo waxa weeye qabaa'il islaysa iyo yacni waxyaalo la mida yacni ma oggolaanayo yacni shar badan buu ku gudban yahay sidaas aawadeed wixii khayra waa lala samaynayaa wixii macsiyana lagu ateeci maayo macsi in lagu ateeca ma bannaana laa taacata limakhluuqin fii macsiyati alkhaaliq xadiiska imaam axmed musnad ku soo culamada qaarna saxiixiya adeecitaan makhluuq lagu adeecayo caasiyitaanka ilaha khaaliqa la caasiyay ma jirto yacani yaa laguma adeecayo axaadiista waxaa kaloo ku soo aroortay inama aaacatu fi lmacruuf taacadu waxay ku sugantaho keliya waxa sanee wanaagsan baa laysku adeecaa laakiin waxa dembiga ah layskuma adeeco wixii dembi ah cidna lagu adeeci maayo waxaa kale uu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam man ra'a min amiirihi shayan yakrahu falyakrah maa yaati min macsiyati illaah walaa yanzicanna yaddan min aaca dadka qaar waxay yidhaahdeen marka leeyahay xaakimka yaan lagu bixin xaakimka la leeyahay yaan lagu bixin waa ka eh, cadliga ah lakiin qowlkaas waa baatil cadliga keliya maaha hadduu xataa faasiq yahay aanu milada ka bixin laguma baxayo maxaa u daliila wa an laa nunaasica alamra ahlahu qaala ila an taraw kufran bawaaxan cindakum min allahi fii burhaan gaalnimadii baa laga reeba wixii aan gaalnimo ahayn ha ugu bixin baa layidhi nebigu wuxuu sheegay calayhi salaatu wasalaam madaxda kuwa ugu sharka badan shiraaru a'immatikum aladiina tubqiduunahum wa yubqiduunakum wa talcanuunahum wa yalcanuunakum yacanii kuwa ugu sharka badan weeye markaasay yaa rasuul allahi afalaa nunaabiduhum bisayf seef ma ku tuurnaa afalaa nuqaatiluhum wuxuu yidhi markiisa laa maa sallaw laa maa aqaamuu fiikum asala labada riwaaye kala duwan intay salaadda oogayaan hala dagaalamina laa maa sallaw intay salaadda tukanayaan hala dagaalamina marka waxaa iyagoo macaasi iyo fisqi ku sugan ba haddana la yidhi hala dagaalamina dadka qaar waxay yidhahan may fisqigaa kala duwan fisqigu ma ahaa mid khaaskiisa isaga ka dhacaya oo dadka aan u soo tallaabayn isagaa khamriga cabbaya yacni marka macaasi kala samaynaya yacnii hadday taa tahay lagu bixi maayo laakiin fisqigiisu hadduu ummadda soo gaarayo ou cid dulminayo xoolaha ka qaadayo uu dulminayo dadka qaar markaysa marka uu dulmi ku xidhayo dadka qaar marka waxa weeye uu dhibaatooyin u geysanayo uu jawr wakhtiyada qaarkood samaynayo joorfal iyo dulmi waxa weeye kaas waa lagu baxayaa bay yidhahdeen laakiin daliil male taas ya xadiiskii muslim muxuu sheegayey wain akhada maalaka wa daraba dahraka fasmac wa atic hadduu markaysa markaa dhabarka kaa garaaco xoolahaaga qaato maqalo ateec maqalo ateec qaar baa taxriifiyo waxay yidhaahdeen waxaa looga jeedaa ma aha dulmi ku qaato haye maxaa looga jeedaa hadduu marka cadaalad dhabarka kaa garaaco xadkii kaa jaro cadaaladna kaaga qaado xoolaho zakadiio kale kaa qaado xoolo xaq lagugu leeyihi fasmac wa maxay taasi tahay macnaha noocaasi markaysaa xadiiska miya ku tusinaysa waa taxriif macnaha xadiiska la beddelaa wain daraba dahraka wa akhada maalaka fasmac wa ama wain duriba dahruka wa ukhida maaluka fasmac wa sidii loo dabdiyaba cala kulli xaal taasi waa taxriif xadiiska macnihiisa la beddela nebigu wuxuu sheegay calayhi salaatu wasalaam isagoo macsi la imanaya haddana in waxa weeye la maqlo oo la ateeco ayuu nebigu sheegay calayhi salaatu wasalaam man ra'aa min amiirihi shayan yakrahu falyakrah maa ya'ti min macsiyati illaah walaa yanzicanna yadan min taaca xadiiska markaa saxiixa ku sugan ka ka arka amiirkiisa shay uu nacaayo falyakrah maa ya'tii min macsiyati illaah ha karaahiyaysto wuxuu la imanayo oo macsida ilaahaya macsida ilaahay uu samaynaayo ha naco walaa yansicanna yaddan min taaca gacanta daacada yaanu ka siibin haddamaarata daacadii gacanta yaanu kala bixin qaar baa yidhi hadduu macsiba ku dhaco waxaa noogu daliila fain amara bimacsiyatin falaa samca walaa taaca maqliya ateicitaan dambe ma dib loo addeeci maayo hadduu macsiba ku dhaco oo talow xaakimka macsuumkaan isagu dembaabayn xaggee laga helaya ya yacni xaakim yacni marka macsuum ah oo wax dembi baanu ka dhacayn waxa weeye waxyaalaha noocaasi waa wax qaldan wey waxaa laynoo sheegayaa inta waxa weeye markaa kufri aanu la iman inta aanu salaada ka tegin yacni markaa inaan lagu bixin oo lala dagaalamin nusuustii hooda horre oo ku cadda laa maa sallaw laa maa aqaamuu fiikum asalaa ila an taraw kufran bawaaxan cindakum min allahi fii burhaan marka adiladaasoo dhan waa ku tusinaysa ta kale ijmaaciyay culammadu soo naqliyeen oo waxaweye markii dambe culammadu ku ijmaaceen dulmi kastuu xaakimku la yimaado haddaanu milladda ka bixin oo gaaloobin in lagu baxaa inaynay bannaanayn a'immo badan baa soo naqliyey oo markaa tilmaamay ibnu taymiya wuxuu tilmaamay arrinka ahlu sunna inuu ku istiqraaray xukaamta inaan lagu bixin walow jawr iyo dulmiba ha la yimaadaan culamo badanoo kale waa sheegeen imaam nawowi waa sheegay muslimiintayna ku ijmaaceen yacnii inaan markaa xaakimka lagu baxayn wain kaanuu dalamatan faasiqiin ijmaac weeye masaladii laba qowl la ysugu hayeyna qowl ka mid a ah haddii lagu ijmaaco xaq buu dee noqonayaa lagu kulmay oo daa'ifadii muxiqad ahayd casriga labaad xaggay jirtaa waa inay mujtamiciinta ka mid tahay mujtamiciinta waa inay ka mid tahay la tasaalu taa'ifatu min ummatii daahiriina cala alxaqi laa yaduru man khadalahum walaa man khaalafahum xata yaatiya amrullahi hum cala dalik haakada marka nusuusta iyo adilada yacni markaa siday sheegaysaa saas yadaa weeye in la yidhaahdo hebel iyo hebel baa baxay nusuusta laga hor keenaana dee sax noqon mayso waxyiga in laga hor keenaa qawl markaysaa waxaan yacni markaa qof in laga hor keenaa dee ma bannaana ya yuushiku an tunzl calaykum xijaaratu min asamaa'i aqulu qaala rasul lahi sala allahu alayh wasalam wa taquuluuna qaala abu bakrin wacumar hadda maaragta yacni hadalka rasuulka sala allahu alayh wasalam in laga horgeeyo hadal bashar inay tahay mid xaaraan aan bannaanayn oo ciqaab lagu mutaysanaayo waata la tilmaamay falyaxdar iladiina yukhaalifuuna can amrihi an tusiibahum fitnatun aw yusiibahum cadaabun aliim aw yusiibahum cadaabun aliim marka xadiiska tilmaamaya fain amara bimacsiyatin falaa samca walaa taaca waxaa looga jeedaa khusuuska macsidaan lagu ateecayn aanu maqal iyo taaco ku lahayn laakiin wixii ka soo hadhay macsida waa lagu ateecayaa wixii macsida ka soo hadhay waa lagu ateecayaa laakiin waxaa laga tilmaamayaa falaa samca walaa taaca ay fi lmacsiya ama macsida uu la yimin laguma ateecayo muraadka looga jeedaa saas wey insaan looga jeedana dee xadiidka kala caddaynaya aynu akhrinay man ra'a min amiirihi shayan yakrahu falyakrah maa yaati min macsiyati illaahi walaa yanzicanna yadan min taaca macsidii waa la sugay haddana gacanta taacada yaanu ka siibin ba layidhi maxaa laga tilmaamaya waxa macsida ka soo hadhay ee mubaaxa ama taacada waa lagu ateecayaaba markaa macnuu noqonaya macnuu saasuu dhacay gaalkii inaanu markaa madax muslimiinta aanu u ahayna aayadda lafteeda waa laga qaadanaya atiicu allaha wa atiicu arasuula wa ulil minkum waayo minkum baa lagu qayday waa inuu muslimiinta ka mid yahay oo min almu'miniin yahay haddii kale waxa weye ma noqonaayo yani markaa mid e, yani markaa taacale ma noqonaayo daacadiisuna waxay ku xidhan tahay wixii macsida ka soo hadhay ku xidhan tahay laakiin macsi cidna lagu ateeci maayo cidna lagu ateeci maayo marka jihaad hadduu cadowga la dagaalamo waa lala jihaad gelayaa waa faasiqa inaga daaya la odhan maayo hadduu marka waxa weeye xaj markaa uu samaynayo xajkii waa lala xajinayaa zakadii iyo sadaqaadkii waa loo dhiibayaa hadduu uu markaa dalbado qofku gaarkiisana waa u bixin karaa haddii aan markaysa markaa laga dalbin hadduu yidhahdo keena wuu u dhiibayaa hadhow markaysaa markaa siduu yacni u isticmaalay ama siduu u bixiyey isaga waxba kama saara qofkaa bixiyey way ka baxday zakadii salaadda jumcada iyo jamaacada iyo ciidahaba waa lagu daba tukanaya waxay ahaan jireen waagii hore dee madaxdu iyagaa markaa tujin jiray yacni salaadaha ama masjid jaamica ugu weeyin bay tujin jireen ama markaa salaada jumcada iyo ciidaha iyo ayay tujin jireen marka waxa weeye waa lagu daba tukanaya hadduu markaa waxawean yani salaada tujiyo in lagu daba tukanaayo dee asalkii weeye oo sabab looga goostaa meesha ma taallo mar haddii asalkii islaamnimo u sugnaatay waa lagu xidhanayaa salaadiina looga goosan maayo waqtiyada qaarkoodna laasim bay qofka ku noqonaysaa oo haddii waxa weeye meel kale oo jumco lagu tukadaa aynay jirin meeshaa uu isagu tujinaya mooyaane jumcadii haddii looga tago dalaal bay noqonaysa marka waajib weeye in lagu daba tukadaa waqtiyada qaarkoodna jaa'is bay noqonaysa in lagu daba tukadaa mid bannaan bay noqonaysa mid bannaan ayay markaa noqonaysa saas aawadeed yani salaaddii mid laga goosanayo ma aha man saxat salaatu linafsihi saxa ligayrihi an ya'tama bih ka salaaddu naftiisa u asaxda in lagu xidhana waa asaxays cid kale inay ku xidhatana waa u asaxays imaam maalik waxaa laga sheegay inuu yidhi bidcoolaha laguma daba tukanayo mooyaane naftaada inaad uga baqdo haddaad naftaada uga baqdo waad ku daba tukanays a'immada badankoodu waxay dhahaan bidcoolaha haddaannu bidcadiisu gaalnimo aynay ahayn oo gaaloobin waa lagu daba tukanayaa ha ka fiicnaato ka bidcada ka maran in lagu daba tukado ayaa ka fiican laakiin haddana waa lagu daba tukan karaa isaga cusmaan ibnu cafaan markii ciidankii khawaarijta ahaa ee ahlu fitnaha ahaa isweer ay ka qabteen ay doonayeen isagana inay dilaan mid dadkii ahlu fitnaha ka mid ahaa ee khawaarijta ahaa ee lunsanaa mid ka mid mida salaadii galay oo masjidka tujinaya almasjid nabawi masjid rasuul sala allahu aleyh wasalam dab laydii hubaysnayd yacni markaa dadkii eh, yacni markaa khawaarijta ahaa ee ahlu fitnaha ahaa ee lunsanaa ee cuhmaanna dilkiisa doonaayay isweerka ka hayay ayaa mid ka midii tujinay oo salaadii masjidu rasuul sala allahu aleyh wasalam dadkii imaam u noqday markaasaa laba taabici ayaa cuhmaan u tegey nimankii bay idan weydiisteen inuu u oggolaado inay u galaan waa u sii daayeen way u galeen xadiiskoodu wuxuu ku sugan yahay asarkoodu bukhaarida waxay ku yidhaahdeen waannu aragnaa waxaad ku sugan tahay iyo in dadkan isweerkaa hayaan dadkiina waxaa tujinaya adiguna waxaad imaamu caammaad ahayd dadweynaha guud baad imaam u ahayd dadkiina waxaa tujinayaa imaamu fitna mid fitno ka imaam ah oo hoggaamiye fitnadeed baa dadkii tujinaya maana khawaarij nimankan maxaanu yeellaa wuxuu yidhi asalaatu cuhmaan baa odhanaya alsalaatu axsanu maa yacmalu nnaas maa yacmalu nnaas salaaddu waxay dadku sameeyaan waa waxa ugu wanaagsan fain axsanuu fa axsin macahum hadday wanaag falaan wanaagga la samee wain asaa'uu fajtanib isaa'atahum hadday xumaato falaana xumaatadooda ka fogow marka wuxuu amray in lala tukado haddamaarka dee bidcoolayaal nunsan baynay ahaayeenoo khawaarij ah waa ahlu fitna waa ahlu yacni saasay ahayd marka inaan laga goosanayn ee lagu daba tukan karo ayaa laga qaadanaya laakiin bisharti bidcadaasi waa inayn ahayn bidca mukafira ah oo ku gaaloobayo millada kaga baxayo waa inayn ahayn haddaba ma soo celinaya qofku salaadda mise ma soo celinaya aqwaal baa ku sugan laakiin saxiixu waxay tahay inaanu soo celinayn waa laga fiican yahay inuu ku daba tukado hadduu cid kaloo ka madhan helaayo bidcada laakiin wakhtiyada qaarkood baa dhici kartaa inay isaga dhibi uga imanayso haduu ku daba tukan waayo waa nin madaxoo kale oo waxa weeye hadduu ku daba tukan waayo waxaa laga yaabaa inuu dhibaataynayo xaalka caynkaasa waa ku daba tukanayaa mana soo celinayo sida saxiixa ma soo celinayo ma soo celina sidaasaa saxiixa icaadada si a'immadu isku khilaafeen laakiin saxiix waa saa insha allah walaa ba'sa biqitaali man dhibi kuma sugnaa biqitaali man kii in lala dagaalamo oo lala diriro daafacaka ku daafacay bimacnaa kula dagaalamay oo min alkhawaariji khawaarij ah walusuusi iyo tuug ah oo min almuslimiina muslimiinta ka mida wa ahli dimmati ahlu dimmaha ka mid a can nafsika naftaada inaad yacni markaa difaacaad ka daafacayso ula dagaalantaa way ku bannaan tahay wa maalika iyo maalkaaga inaad ka daafacayso inaad ula dagaalantaa waa ku bannaantahay halkanna wuxuu ka warramayaa saa'ilka ama hororka ku soo weeraray waad iska daafici kartaa tuuga cawtu dariiqa hadday ku soo weeraraan iyagana waa la dagaalami kartaa walow muslimiinba ha ahaadaan ama gaalo muslimiinta ku hoos nool ha ahaadaan khawaariji hadday ku soo weerarto laftooda waad la dagaalami kartaa adoo naftaada ka daafacay khawaarijta nebigu calayhi salaatu wasalaam dagaalka lala dagaalamayo waa sheegay waxaanu tilmaamay lain adraktuhum la aqtulannahum qatla caada haddaan soo gaadho waxaan u laynayaa sidii caadi loo laayo kale marka laba arrin baa kala jira arrin waxaa samaynaya madaxda jamaacat lmuslimiin iyagu marka waxa weeye waxay ula dagaalami karaan inta shawkadooda ay jebinayaan ama ay qabqabanayaan waxaana ay ka noqonayaan arrinna waa arrinka afraadda xaggooda ku saabsan marka sida madaxdu ula dagaalami karto madaxda muslimiinta jamaacatlmuslimiin oo imaamkeedu matalaayo iyo xaakimkeedu iyo sida afraaddu isaga daafici karto farqa udhexeeya afraaddu markay iska daafacayaan waxay isaga daafacayaan sidii horarka la ysaga daafici jiray waa addafcu bilashali falashal waxba wuxuu ka fudud yahay bay u isticmaalayaan wax yar hadday ku tegayaan wax badan uma isticmaalaan hadday dhaawacmaan ma dhaawactirayo hadday cararaan ma eryanaayo maalkiisa ma furanayo ma khaniimaysanaayo yacni hubkiisa la wareegi maayo yacni waxa weeye miduu markaa raadsanayo ma ahoo doonanayo yani kullu dalika samayn yani wuxuu isaga daafacayaa siduu horarka isaga daafaco addafcu bilashali falashal ya waxba wuxuu ka sahlan yahay uu iskaga daafacaya hadduu bajin ku tegayo intaa uma dhaafayo cabsigelin hadduu dhaawac ku tegayo dilkiisa uma qastayo hadduu markaa cararo ma eryanayo hadday noqoto marka waxa weeye horarka markuu la dagaalamaayo ama tuugta la dirirayo ama cawtu dariiqa ama khawaarij isaga naftiisa soo doonatay markuu la diriraayo iska daafacayo hadduu marka waxa weyaan eryado hadduu dhaawac tiro hadduu weeraro hadduu markaa xoolihiisa furto hadduu hubkiisa la wareego isagoo afraad ah oo aan jamacadii muslimiinta matelaynoo isagu madaxdii aan ahayn waxay noqonaysaa laba daalim inay noqonayaan laba daalim inay noqonayaan yacni waxa weeye yacni dulmi dulmi kaga jawaabaya ayay noqonaysa sidaa waxa weye hadda alkaa yani shiikhu u sheegay bay ahlucilmiguna u tilmaamaan barbahaari wuxuu ku sheegayaa kitaabkiisa sharxu sunnu ku sheegaya imaam axmed wuxuu ku sheegayaa caqiidadiisu ku sheegayaa uslu sunnaha inay ahayd baan filayaa wuxuu ku sheegayaa waxa weeye cali bni cabdillaahi almadiini isaguna caqiidadiisu ku sheegayaa caqiida usulu sunnaha shabbahda ayuu isaguna leeyahay oo isku alfaad dhow yihiin furuuq yarar udhaxayso yani dhammaan waxaa soo arooriya sharxu usuuli ictiqaadi ahlisunnati waljamaca dhammaan waxay tilmaamayaan laba farqi inay kala taho khawaarijta marka jamaacatlmuslimiin oo imaamkeedu matalaayo la dagaalamayana waa nooc marka afraaddoo naftooda ka daafacaya ay la dirirayaanna iyaduna waa nooc kaleo sidii dafcu saa'ilkay ula dirirayaan ula dagaalamayaan intaa hadday ka tallaabaanna waxay ku jiraan yacni dulmiyay ku jiraan calaa kulli xaal farqiga masaladaas in lagu baraagsanaado ayaa habboon watasliimu lisunani waxaa kaloo ka mid a ah waxyaalahay a'immadii sunnadu ku ijmaaceen sunanka in la nabadgeliyo axaadiista nebiga sala allahu alayh wasalam in la aqbalo la nabadgeliyo laa tucaaradu bira'yin ra'yi lagama horkeenaayo oo yacni markaa ra'yi caqli mid lagu caaridaya maaha oo say saasi u suuragal tahay oo saasi miyay dhici kartaa oo sidan kale miyayna ansab ahayn waa inaan la odhan mar hadduu nebigu sheegay siduu u sheegay waa in loo aqbalaa ra'yi waa inaan lagu caaridin iyo qiyaas walaa tudaafacu biqiyaasin qiyaasna lagu daafici maayo lagu riixi maayo ama lagu eryi maayo yacnii axaadiista nebiga sala allahu aleyh wasalam waa waxyi waxaana waajiba in la aqbalo loo hoggaansamo atiicu allaha wa atiicu allah ateeca rasuulkana ateeca wa atiicu rasuul waxaa laga qaadanayaa sunnada nebiga in la aqbalo oo la raaco loo hoggaansamo waa taacada rasuulka layna amraayo wa atiicu rasuul bay soo gelayaan itibaaca rasuulka in layna amray soo gelayaan qul in kuntum tuxibuuna allaha faatabicuunii yuxbibkum allah wayakfir lakum dunuubakum ittabicuu maa unzila ilaykum min rabbikum sunnadu waa munazalo waa la soo dejiyey sida qur'aanka loo soo dejiyey wa anzala allahu calayka alkitaaba waalxikma allah korkaaga wuxuu ku soo dejiyey kitaabka qur'aanka ah iyo walxikmata xikmada xikmadu waa maxay waa sunnada nebiga sala allahu aleyh wasalam weeye wamaa yantiqu can ilhawa in huwa ilaa waxyun yuuxa saas aawadeed baa la ysugu keen ladhay yacni allah iyo rasuulkiisa amarkooda ya allah wuxuu yidhi wamaa kaana limu'minin walaa mu'minatin ida qada allah warasuuluhu amran an yakuuna lahum alkhiyaratu min amrihim amarka allah amray iyo amarka rasuulka amray waa la isku ladhay labaduba waxa waajibu taaca weeye amarka rasuulka in la khilaafo waciid iyo gooddi baa laga tartiibiyey falyaxdar aladiina yukhaalifuuna can amrihi an tusiibahum fitnatun aw yusiibahum cadaabun aliim marka sunnada nebigu waa xuja cala litlaaq bayna xujo u tahay waa in markaa wax kastoo khabara uu nebigu sheego waa in la rumeeya wax kastoo xukumana waa in la aqbalaa oo loo hoggaansamaa ou nebigu sheegay calayhi salaatu wasalaam sida khabarka ilaahay iyo xukunka ilaahaybaa loo aqbalayo looguna hoggaansamaayo marka ra'yi iyo caqli iyo qiyaas iyo ijtihaad in laga hor keena ma bannaana waynan laga horgeyn ya waynan laga horgeyn yacni ra'yiga naska khilaafsani wuxuu noqonaya marduud ijtihaadka naska khilaafsani wuxuu noqonaya mid marduuda ah. qiyaasku hadduu naska khilaafo wuxuu noqonayaa mid waxa weeye markaa baatil noqonaya waalkhulfa linasin aw ijmaacin dacaa fasaada alictibaari kullu man wacaa yacni khilaafka nas ama ijmaac u khilaafo yacni qiyaasku waxay ku magacaabeen culammadu dhammaan inuu yahay qiyaas faasid ulictibaara hadda maarata waa qiyaas baatila marka in eh, qiyaas iyo ra'yi laga horgeeyaa mid bannaan maaha ya low kaana diinu bira'yi waatuu odhanaayo cali bnu abi aalib diinku hadduu ra'yi ahaan lahaa khufka ama hargahan markaa sharabaadadoo kale ah in hoosta laga masaxo ayaa ka habboonaan lahay in korka laga masaxo waqad ra'aytu rasuul lahi sala allahu alay wasalam yamsaxu aclaah waxaan arkay buu ihi nebiga calayhi salaatu wasalaamoo qofka xagga sare ka masaxay laakiin diinkan ra'yi ahayn caamada qaarkood markay maqlaan waxyaalaha qaarkood oo sharciga ka mida ay yidhaahdaan waa yacni markaa cilmiguba waa caqli ragoo la ururiyey mar maahay waa baatil waxaas yaa cilmiga sharciga ee caqli ragoo la ururiyey maahay waa waxii ilaahay soo dejiyey ha dambaabin diinka ha ka bixin caqli ragoo la ururiyey maahee waa waxyi ilaahay soo dejiyey weeye qur-aanka allah baa soo rogay axaadiista nebigana sala allahu aleyh wasalam yacni marka allah baa nebiga u waxyooday waxyi ilaahay buu ku hadlayaa sheegayaa caqliga wuu waafaqayaayo yacni caqligii inay waafaqdo ayaa dhacaysee caqligu aanu ka hor imanayn haddaanu qalloocane u waafiqi karee laakiin caqli la ururiyey ma aha waxa weeye waa sharci munazala oo la soo dejiyey oo waxyi ah weeye marka qiyaaska baatilka waatay culammadu yidhaahdeen awalu man qaasa ibliis ciddii ugu horrayda wax qiyaasata qiyaaska faasidka ahi waa ibliis yacni qiyaaska baatilka ah waa in marka laiska jaraa waxyiga sidiisa loo aqbalaa wamaa ta'awalahu minha asalafu asaalixu ta'awalnaah wax kastay awileen oo ay fasireen markaa salafkii wanaagsanaa oo yacni ka mida yani nusuusta waxyiga ta'awalnaahu waa awilaynaa oo innaguna waa fasiraynaa siday u fasireen wamaa camiluu bihi waxay ku camalfaleenna camilnaahu waa ku camalfalaynaa wamaa tarakuuhu waxay ka tageenna taraknaahu waa ka tegaynaa yacnii shaygii ay marka waxa yacni ay ka tageen oo salafkii aynay ku camalfalin waa ka tegaynaa oo kale inuu yahay bay uga tageen camalfalka lagu camalfalaayo markaasaa la odhanayaa xadiiskaas cid ku camalfashay ma jirto ummaddu waxay ku ijmaacsan tahay calaa khilaafihi yani marka waxa ijmaaca nasakhay ma aha alijmaacu laa yansakhu walaakin yadullu cala naskhi ijmaacu wax ma nasakho laakiin naskhi wuu ku tusinayaa oo ummaddu baatil inay ku ijmaacaan ma dhici kartee mar haddii camalfalkiisii ay ka tageen waxa laga qaadanayaa oo cid ku camalfashayba inay jirin inuu mansuukh yahay mid la nasakhay oo xukunkaa camalfalkiisa la rafciyey yacni marka ayaa lagu xambaaraya wayasacuna waxaa inagu fillaanaya oo ina qaadayo inagu fillaanaya an numsika inaan ka gaabsanno cama amsakuu canhu waxay ka gaabsadeenna inaynu ka gaabsanno baa inagu fillaanayso ina deeqaysa iyo wanatabicahum inaannu markaa raacno ayaa inagu fillaanaysa fiimaa bayanuu waxay caddeeyeen wanaqtadiya iyo inaan ku dayanno ayaa inagu fillaanaysa bihim iyaga fiima istanbaduuhu waxay istimbaadeen oo kala soo baxeen nusuusta istimbaadku waa maxay waa macaanida nusuusta ay kala soo baxeen aayaadka qur-aanka iyo axaadiista nebiga ay kala soo baxeen wa ra'awhu fi lxawaadisi waxay markaa istimbaadeen oo nusuusta kala soo baxeen wa ra'awhu aynay arkeen fi lxawaadisi dhacdooyinka iyo nawaasisha soo darinaysa ay arkeen xukum yacni axkaamta ka mida in lagu xukumayo shay markaa dhacdo oo soo kordhay bay xukum ka gaadheen oo si xukumeen saxaabadii nebigu sala allahu aleyh wasalam ama salafkii sida ay xukumeen waynu u raacnaa qowl kaloo khilaafsan haddaynay jirin walaa nakhruja can jamaacatihim waxaa kaloo inagu filnaanaysa inaynaan ka bixin jamaacadooda aynaan ka bixin fii ma ikhtalafuu fiihi waxay isku khilaafeen aw fii ta'wiilihi ama ta'wiilkiisa isaga ay isku khilaafeen aw fii ta'wiilihi ama ta'wiilkiisa ay isku khilaafeen aqwaashoodii qowl ka mida waynaynaan ka bixin ee aqwaashoodii qaar ka mida waa inaynu doorannaa wa kullu maa qaddamnaa dikrahu wax kastaynu soo hormarinnay oo sheegnay dikrahu sheegistiisa aynu soo hormarinnay hee fa huwa qowlu ahli sunnati waljamaaca waa siday ahlu sunna waljamaaca ay yidhaahdeen weeye wa a'immati nnaasi iyo dadka imaamyaalkoodii siday yidhaahdeen weeye fi lfiqhi waalxadiisi fiqiga iyo xadiiskabaa ugu imaamka ahaa calaa maa bayannaahu saynu soo caddaynay xaalay ku sugan tahay wa kulluhu dhammaantiina hadalka aynu soo sheegnay qowlu maalikin waa sidii maalikna uu yidhi imaamkii maalik wa minhu mansuusu qawlihi waxaana ka mid a hadalkiisii markaa uu nasgareeyaa ka mid oo uu sidaa badiba caddaynaayo wa minhu macluumun min madhabihi waxaa kaloo ka mida mid aan u nasgarayne laakiin lagu yaqaano inuu madhabkiisa sidaas uu ka mid yahay oo madhabkiisii uu yahay qaala maalikun maalik wuxuu yidhi qaala cumar bnu cabdilcasiisi cumar ibn cabdilcasiizi wuxuu yidhi waa khaliifadii shanaad weeyaane yani culamada qaar waxay yidhaahdaan waa alkhaliifatu alkhaamis khulafada raashidiinta marka laga eegaayo waana sida imaamu shaafici uu yidhi khulafo badanoo dee udhexaysay waa jirtaa oo dee khulafaa uraashidiinkai afarta ahaa marka laga yimaado yacni xasan baa qabtay muddo yar oo lix bilooda mucaawiya qabtay inankiisaa qabtay yacnii waa reer bani umaya in dooroo ka mida ayaa qabatay laakiin kadib marka laga eegaayo yacni marka raashidiinta iyo mahdiyiinta minhaaju nubuwa khilaafo ku sugan ayaa marka waxaweye taa cumar ay ahayd bay culamada qaar yidhaahdeen waa sida shaafici maray culamada qaar way markaysa marka waxay leeyihiin yacni sidaas in la yidhaahdo marka ma marayaan qaala cumar bnu cabdilcaiis cumar bnu cabdilcasiis waxau yidhi sanna rasuul llahi sala allahu aleyh wasalam rasuulka ilaahay wuxuu jideeyo sunneeyey wa wulaatu lmri umuuraha iyo maamulka kuwa u saaxiibkee u ehelkee maamulayaana waxay yidhaahdeen wullaat la odhan maayo laamka la shadi maayee wulaatul umuur baa la yidhaahdaa laamka in la shadaa waxay noqonaysaa kalad laxni min bacdihi isaga dabadii kuwii umuuraha dadka madaxda ka ahaayee maamulayay waxay yidhaahdeen waxay sunneeyeen oo jideeyeen sunanan sunan bay jideeyeen iyo jidad bay jideeyeen sunankaasoo alakhdu biha tasdiiqun likitaab illaahi tacaala qaadashada la qaataa ay tahay rumayn la rumaynaayo kitaabka ilaahay sunankaa in la qaataa waa rumayn kitaabka ilahay la rumaynaayo waistikmaalun litaacati illaah waa dhammaystir taacada ilaahay la dhammaystiraayo wa quwatun cala diin illaahi tacaala waa xoog iyo karti iyo markaa awood yacnii diinka ilaahay camalfal lagu camalfalaayo awood loogu yeelanayo wey laysa liaxadin tabdiiluha sunankaa cidnaba uma bannaana inay beddesho cidnaba uma sugna beddelaaddeedu uma beddeli karaan walaa takhyiiruha iyo inay beddelaan toonna takhyiir iyo tabdiil waa bimacna wala nadaru fii maa khaalafahaa iyo in la eego yacni markaa oo la deliishado wax khilaafsan sunankaas oo nadar iyo istidlaal iyo lagu keeno qowl khilaafsan iyaduna waxa weeye cidna uma bannaano lama khilaafi karee waa in sunnadii saxaabada la raacaa yacni nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo khulafaau raashidiinkii waddadooda waa in la raacaa fa calaykum bisunnatii wa sunnati alkhulafaa'i alraashidiina almahdiyiina min bacdi caduu calayha binnawaajid sida nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam sunnahayga laazima sunnada khulafaau raashidiinkana laazima hanuunsane la hanuuniyey yacni markaa laazima caduu calayha binnawaajid yacni markaa qaniinu ku dhega oo bimacnaa ha sii daynina loo jeeda marka nadar khilaafsanna uma bannaana oo ijtihaad khilaafsan iyo ra'yi khilaafsan in lala yimaadaa mid cidnaba u bannaan maaha ee sunnada rasuulka iyo sunnada khulafaa raashidiinkaba waa in la raaca man iqtadaa biha fahuwa muhtadin ku kastoo ku daydaa yacni wuxuu noqonayaa mid hanuunsan buu noqonaya man istansara biha mansuurun kii markaa ku nasri dalbaana oo in loogu gargaaro dalbaano waa mid markaysaga loo gargaarayo de hadduu ilaahay nasri markaa ka dalbo oo yidhaahdo markaysagaa nebiga sunnadiisii iyo sunnadii khulafaa raashidiin hanku suganaya ilah igu gargaar ilaahay waa ugu nusraynaya sharcanna in loogu nusreeyo loogu hiiliyo way tahay yacni dadkuna ugu hiiliya waman tarakaha ku kastoo ka taga watabaca raaca hayra sabiili lmu'miniina waddada muuminiinta wadda aan ahaynna raaco qaada waddadii muuminiinta wadda aan ahayn raaca wallaahu allaahu maa tawallaa allah wuxuu uga weli yeelaa wuxuu ka weli yeeshay wuxuu doortay markaysaa loo daayaa wa aslahu jahannam naarta jahannamana waa gelinayaa wa saa'at masiira waana xumaatay jahannami min jihati masiir yacni meel loo noqdo xaggeed bay u xumaatay qaala maalikun maalik wuxuu yidhi acjabanii waxay cajabiyey oo aan la dhacay casmu cumara go'aanka cumar iyo masalada siduu u gooyey fii daalika arrinkaas oo waxa weeye markaa uu jasmiyey in sunanka in la raaco ay tahay oo aan la khilaafin haddii la khilaafana ay noqonayso yacni baadi ay noqonayso khulaasada waa hadalkii ugu dambeeyey weeyaane wuxuu markaa sheikhu inoo tilmaamay raximahullah waxyaalihii salafku ay awileen oo bimacnaa ay si u fasireen walow sidaasee daahirkaba ha khilaafsanaato iyagoo nusuus kale iyo eegaya ay u awileen yacni marka ama si uu daahirka waafaqsan ha noqoto ama si daahirka khilaafsan ha noqotee siday awileene qowl khilaafsan aynay lahayn waa u awilaynaa waa u raacaynaa taawiilkoodii taawiilkoodii waa aqbalaynaa taawiil mar wuxuu noqdaa tafsiiroo macnaha kelmadda in la sheegaayo allahuma faqihu fiddiin wacallimhu taawiil ilaahu diinka fahansii baa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam markuu u ducaynaya cabdullahi bnu cabbaas wacallimhu taawiil taawiilkana bar tafsiirka bar wey marna taawiilku wuxuu noqonayaa yacni markaa daahirka wax khilaafsan in markaa lagu fasiraayo iyadoo deliil kale la milicsanayo oo deliilkaa kale dartii baa daahirka looga leexiyey marka wuxuu noqonayaa waa daahirun bikayrihi kaa laftiis yacni nas kale yacni iyadoo la eegaayo ayuu daahir ku noqday daahirkiibaa wuxuu u qaybsamayaa daahirun binafsihi wa daahirun bikayrihi ayuu noqonaya marka almu'awalu bidaliil waa daahirun bikayrihi deliilkaa kale ku ladhan daraaddii buu markaa ku noqday daahir laakiin midna daahirkii kama bixin midna waa daahirun binafsihi sida imaam ba uu cabiro markuu usuulka ka warramaayo uu daahirka labada qaybood u qaybiyo daahirun binafsihi iyo daahirun bighayrihi u saas tilmaamo almu'awalu bidaliil wa daahirun bighayrihi weeye yacni saasaa laga tilmaamaya marka wixii salafku ay si u fasireen tafsiirkoodii baynu raacayna oo iminka waxa weeye wahuwa macakum aynamaa kuntum waxay u fasireen macakum bicilmi ya wahuwa macahum aynamaa kaanuu macahum bicilmi marka tafsiirkoodii waa la raacaya oo lama odhanayo macyadu waa daatiya la odhan maayo qowl marka xaadisa cusub lama soo darisiinayo wamaa camiluu bihi camilnaa waxay ku camalfaleen waa ku camal falaynaa waxay ka tageen camalfalkoodana waa ka tegaynaa nas yacni iyo daliil waxyi ah oo saxiix ah inay biduuni daliil uga tagaan qaatibatan kulligood ma dhici karto ya waa baadi ummaddu kuma kulanto laa tajtamicu ummatii calaa dalaala ee waxay uga tegayaan daliil keensaday in laga tago inay mansuuq tahay oo kale ay uga tegayaan saas aawadeed yacni waxa weeye culammadu waxay yidhaahdaan adiladu waxay u qaybsantaa daliil lagu camal falo si fara badan iyo daliil loogu camal falo si qaliil oo yaroo naadir ah iyo daliil aan laguba camal falin sida shaatibe u qaybiyo kitaabkiisa muwaafaqaadka uu qaybiyo daliilka agsariya agsari ahaan loogu camal falo waa la qaadanaya waana la aqbalaya daliilka qacan aan laguma camalfaline lam yacmal bihi axad isagana waa laga tegaya laguma camalfalayo oo waxaa looga tegay waa cillo ku sugan daraaddeed inuu mansuukh yahaa ka mid a ama inaanu saxiix ahayn hadduu xadiis yahay inaanu ama saxiix ahayn ee uu daciif yahay ama shaad yahay ama inuu marka waxa weeye uu yahay mansuukh inuu yahay uunbaa looga tegaya daliilka markaa si qaliiloo naadira loogu camalfalay ee jamaahiirtii salafku khilaafeen taa lafteeda culammada qaarkood waxay yidhaahdaan sida shaatibi sheegaayo culamo kalena sheegayaan taa lafteeda waxa fiican sida agsarku ku camalfaleen nusuusta markaysa agsariyan loogu camalfali jiray in markaysa waxa la ictimaado marka xadiiska la odhanaayo qof baa ku camalfalay hal qof laga sheegaayo kale yacni kaasoo kale markaysa in layska jiro waayo ummaddu waa khayr badnayd jamaahiirtii ummadda ee salafka ee khayrka badnaa ee khayrka lagu ammaanay ee khayrulquruun ahayd inay jamaahiirtoodu khilaafto oo markaysaga ay noqoto cidda ku camal fashayba shaad ay noqoto dee waxay tusinaysaa yacni anna fiihi maa fiih in wax ku sugan yihiin bay tusinaysaa ahlucilmiga qaarkood baa saas yadaa yidhi marka taas waxa weeye iyadana waa saas weeye marka waxyaalaha shaadka ah sida badan aad baa looga taxadiraa waatay odhan jireen culammadu hariibulcilmi aadha la ysaga jiro waxaan u malayn jiray hariibulcilmi inay khayr tahay faida huwa sharun a'immadii salafka qaarkood waata laga soo naqliyey man tatabaca hariib alxadiisi kadab marka axaadiista haraa'ibta ah ee cidda ku camalfasheebee naadirka tahay kutubta usuushaana aan ku sugnayn yacni taasoo kale aad waa in looga taxadiraa bay ahlucilmiga qaarkood yidhaahdeen waxaa inugu fillaanaya wixii ay marka inay ka aamusan ay ku filaatay waxay saxaabadii iyo salafka ka aamuseen aan ka aamusno tafaasiisha ee takallufka inaan gelin nuhina can takalluf takallufka waa laynaga reebay marka waxa weeye yacnii markay ka aamusayaan can cilmin bay kaga aamuseen garashawaa iyo markaysa markaa aqoon yari ugamay aamusin marka waxyaalihii tafaasiisha marka aan laynoo diran waynu ka gaabsannaa nuhiina can altakalluf wamaa ana min almutakallifiin aayadduna waa tii tilmaamaysa marka takallufka waa in layska jaraa waxaan cilmi loo lahayn waa in laga gaabsadaa walaa taqfu maa laysa laka bihi cilm wa an taquuluu cala allahi maa laa taclamuun waxay caddeeyeen waa inaynu raacnaa inaynu raacnaa inagu filan iyagana ku dayanno waxay istimbaadeen iyo waxay markaa ijtihaadaan arkeen ee xawaadista ay kaga fatwoodeen hadda ma aragta waa sabiilu lmu'miniinkii iyaga marka waa inaynu raacnaa wattabic sabiila man anaaba ilay waman yushaaqiq alrasuula min bacdi ma tabayana lahu lhuda wayatabic hayra sabiili lmu'miniina nuwallihi maa tawalla wanuslihi jahannam marka waxaa waddada mu'miniinta waa in la raacaa aayaddu markay soo degaysay mu'miniinta joogtayey ahayd ee nebiga wehelisay majoorati waxay ahayd saxaabada nebiga sala allahu aleyh wasalam afraad yar oo naadira mooyaane wannaadiru laa xukma lah marka waxa weeye dukhuul awaliya waxaa looga jeedaa in saxaabada la raaco ayaa soo gelaysa calaykum bilamri alawal arrinkii hore sida xadiiska nebiga ku soo aroortay fitan baa iman doona maxaanu yeelnaa malmahraj qaala calaykum bilamri alawal arrinkii hore laazima waxyaalaha muxdasaadka ka digtoonaada iyaakum wa muxdasaati alumuur fa ina kula muxdasatin bidca wa kula bidcatin dalaala abulcaaliya taabicigu waa ka yidhi calaykum bilamri alawal aladii kaanuu calayhi qabla an yakhtalifuu arrinkii horey ku sugnaan jireen intayna iskhilaafin yacni laazima ku sugnaada ku sugnaada yacni jamaacadooda waa inaan ka bixin oo aynan marka ijmaacoodii khilaafin waxay xataa isku khilaafeen ta'wiilaadka iyo ikhtilaafaadka aqwaasha ay ku kala tageen waa in aqwaashoodii ayna ka bixinaynu kala doorannaa masalan saxaabadii a masalada waxay ka yeelatay laba qowl saxaabadii nebigu sala allahu aleyh wasalam hadday masalada laba qowl ka yeelato qowl saddexaad waa inaan la soo darrisiin oo aan markaa wakhtigii saxaabada jirin waayo xaqu wuxuu maxsuur ku ahaa labada qowl ay ku tageen haddii la og yahay qowl saddexaad inaan u jirin mid saddexaad in la soo darisiiyaa wuxuu noqonayaa markaysaga markaa qalad buu noqonaya iyo baadi ayuu noqonaya waayo laa tazaalu daa'ifatu min ummatii daahiriina cala alxaqi laa yadurhum man khadalahum walaa man khaalafahum xataa yaatiya amrullahi hum calaa dalik daa'ifadii muxiqada ahayd casriga xaggay jirtay waa inay mukhtalifiintan ku jirtay marka qowlka ashbah bilkitaab wasunna u dhowaanshaha badan kitaabka iyo sunnada waa in la qaataa fain tanaasactum fii shayin farudduuhu ila allahi warasuuli in kuntum tu'minuuna billahi walyowmi alaakhir yacni kaas waa in la qaataa halkaa waxaa inoogu eeg kitaabkii caqiidada ahaa ictiqaadu ibn abi zayd alkhayrawaani maanta ay taarikhdu tahay toddobiyo labaatankii bisha jumaada alaakhira kun afar boqol iyo lix iyo afartankii hijiriga halkaasu inoogu dhammaaday ilaahay inagu anfaco waxaynu saxnayna yacni markaa haynaga ajar siiyo waxaynu markaa ku gefnayna ilaahay haynaga dhaafo allahuma ina nasaluka alhuda waltuqa walcafaafa walghina allahuma akfir lana waliwaalidiina walilmu'mina walmuuminaat allahuma wfiqna lima tuxibh watarda allahuma اkfir lana waliwaalidiina walilmu'miniina wاlmu'minaat allahuma ina nas'aluka alhuda wاltuqa wاlcafaafa wاlghina allahuma ina nas'aluka xusna alkhaatima allahuma ina nas'aluka xusna alkhaatima allahuma ina nas'aluka xusna alkhaatima allahuma caafina wacfu cana allahuma caafina wacfu cana allahuma caafina wacfu cana allahuma aamiin wsala allahu cla muxamadi wcla ali muxamed subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ila anta astaqfiruka waatuub ilayk